alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wاsalaatu wasalaamu calaa rasuuli اllahi waaalih wasaxbihi ajmaciin ama bacd waxaynu ku soo jirray kitaabkii zaad ulmacaad fii hadyi khayr اlcibaad waxaa inoo dembeeyey hadalkii dheeraa ee muqadimada ahaa sheekh ibnu qayim raxmat ullaahi tacaala calayh kaasoo biyodhiciisu u ahaa ruuxa muslimka ee dunida jooga iyo gaalkuba lagama maarmaan waxaa weeye in nin walba dhib iyo rafaad uu la kulmaayo ruuxiga marka caqliga le axadka wax garanaya waxaa la gudboon inuu dhibka go-ahaya adduunyada uu doorto oo uu ka doorto midka aakhiree daa'imka ah taasuu sheekhu marka ka soo hadlay raxmat ullaahi tacaala calayh marka wuxuu uhi fain qiila haddii la yidhahda kayfa yakhtaaru alcaaqilu haada qiila alxaamilu lahu cala hada alnaqdu wاlnasii'atu wاlnafsu muulacat bxub اlcaajili muukilatun baa idiin qoran ama muukalatun waana khaطأ sax ma ah muulacatun wey sheekh wuxuu uhi see marka hadday sidaa tahay ay u dhacaysaa ruux aadama oo caaqil ah inuu dhib yar oo go-aya oon wakhti badan jiraynin uu ka cararo oo uu doorto dhib daa'ima oo cadaabka aakhara say ku dhacaysa fain qiila haddii la yidhahdo kayfa yakhtaaru alcaaqilu ruuxa wax garanaya sedeebuu u dooranayaa haadaa dhibka daa'imkaa seebuu u dooranayaa oo markaasi uu horumarsanayaa midkii muxuu ahaayey adduunka ee muxuu ahaayey go-ayey qiila waxaa lagu jawaabahayaa alxaamilu lahu waxaa ku xambaari ruuxu inuu dhibka aakhara ka cararo ee muxuu ahaay dhibka aakhara doorto in la dhibo oo cadaab iyo naar uu doorto adduunka intiisa yartaana uu wax moodo waxaa keenaya annaqdu waa wax kaash ah adduunku waad aragtaa adduunka inta yareed joogto inaad iska noolaato ood sheekayso ood wax hesho oo baad helaysaa aakharakeedu waa dambeeya marka ah dhibka aakhare iyo cadaabkeedu waa dambeeya hadda lama arko midka adduunna waa kaash bannaanka yaaloo cad weeye ruuxu marka dhibkan cad buu ka cararahaya adduunka yaan lagugu dhibin buu leeyahay yaan lagu rafaadinin yaan dhib laguu geysanin yaa cadow kugu kicin mucaarad badan yaadan yeelanin marka intan yaree bedbedka adduunkae degdega ah yuu moodahaya markaasuu ku sasahaya dhibka aakharee weynaa ee daa'imkaana maba arkaba waa dayn maqan aadamuhuna shayga kaashkae cadi hadda la siinhayo haba yaraadee ayuu ka dooranhayaa faa'iidada badan iyo maalka badan ee dambeeya sidaa darteed baa nin soomaaliyeed waxaa laga sheegay oo been badnaa waxaa lii hebelow beenta maxaad ku fashaabaa layidhi runtay ka nacfi dhowdahaybuu runta ayay ka nacfi dhowdahay haddaan dhaho maanta anoo qureecday oo qadeeyey oo matalan casaryadii waayey ama ii gambiday haddaan dhaho war maanta waa qaday waana qureecday laakiin xoogow indhaha imaansaynhayo shahbaa ahaye koob shaha lai shubo cidna ii shubo maysabu oo run aan sheego haddaan idhaahda saaka ma qureecan oo xalay dib jir baan ahaa oo maanta ma qadayn naftu waa ugu daba yar tahay ee wax lagu qabto waa laii gurman buuri marka beentu waxbaad ku helaysaa deg deg ah runtuna waa iga soo daahaysaa buur marka aadamuhu sidiisu wax loo hormariya deg ah uu ku khatalmaa waxa dambe ee dambeeyana waxba ma mooda inta badan tiibuu sheekhu ka hadla alxaamilu lahu waxaa ku xambaaraya caaqilka inuu dhibka deg dega ah ka cararo midka aakharana uu doorto inuu ku dhaco oo naariya bakti doorto calaa haada waxaa weye annaqdu waa cadaanta ama degdega waxaa mxuu ah lasoo hormarinayo iyo wاnnasii'atu cadaab اlaakhira waa nasiyo cadaab dunyana waa kaash hadda lagu siinhayo wاnnafsu nafta aadamuhuna muulacatun waxaa lagu mamaniyey ama la jeclaysiiyey muulaca waxay ku maman tahay jeceshahay weye maطbuuca bixubi اlcaajili waxa soo degdega inay qaadato waa beyd uu lahaa jariir ibnu caiya uu leeyahay weeye oo uu ku ammaanay markii la doorto alimaam cumar bn cabdilcasiis alkhaliifat arashid ayaa de waxay dhaqan u lahaayeen in ninkii marka caleemo saaroo la doorto ay shucaradu iyo nimanka gabyoo dhanba ay u yimaadaan oy ammaanaan jariir ba marka ka soo tegay meeshuu deganaa cumar buu yimid cumar buu yidhi inuu damca inuu ammaano markaasuu ku yidhi ittaqilah ya jariir walaa taqul ilaa khayra gabayu dheer buu bilaabay oo laamiya uu wuu dhammeeyey mid kaluu bilaabay uu dhammeeyey kanuu bilaabay markuu dhexda marin hayaba itaqi illaaha walaa taqwi ila alxaq buu ku odhan gabaygiisa marka wuxuu ka mid aha gabay uu ku baryahay ola carruur badanna waan leeahay waxna ma marka ha laga warqabo eh, cumarow marka inii la aamilu minka khayran caajilan wanafsu muulacatu bixubi alcaajili gabay noocaasoo dheer min baxri ah oo asagu uu lahaa wey uu ku ammaanay kadibna cumar wax yar oon badnayn buu siiyey markuu ka baxay oo uu tegay ayaa niman shucaro iyaguna banaanka taagan doona inay guriga galaan ayaguna ammaanaan xoogu soo jabsadaan waxay ku dhaheen jariirow maxaad haysaa maadaa wara'aka yidhaheen maa waraa ilaa maa yasuu'ukum buur waxa idin xumeeya oo idinka nixiya iga dambeeya buur dakhaltu calaa amiirin yucqi lfuqaraa'a wa yamnac ashucaraa buur waxaan u gelinay amiiroo fuqaradan wax siinaya masaakiinta dadka gabyana waxba aan ku dayninba marka <clears throat> gabaygaas waa almuhim intaasu sheeku soo qatay wاnafsu muulacaةu naftu waxaa la jeclaysiiyey bixubi اlcaajili ama lagu mamanaysiiye oy jeceshahay shayga degdegee kaashka inay jeclaato kalaa bal tuxibuuna alcaajila wa tadaruuna alaakhira arrinku inuu sidaa yahay maba ehe kala yan hadal hore ka horeeyo dee suurat mxuu ahaye qiyaama waa garanaysaan rumayn maysaan baa lay ree makow qur-aankan qaadan maysaan oo xaqan aamini maysaan oo yeeli maysaan laa tuminuun kalaa yeelay bal tuxibuuna waxaad jeceshihiin alcaajila adduunyadaad jeceshihiin wey waxaa idiin diideen maanica min iimaanikum maanica min itibaaci اlqur'aan waa maxay waa xub اdunya wa tadaruuna waxaad ka tegaysaan alaakhirata dambana ma rabtaan wanafsu muulacatun bixubi alcaajili iyo aayaddu waa iswaafaqsan yihiin wey ina haaulaa'i kuwan ree makee mushrikiinta yuxibuuna waxay daneeyaan alcaajilata adduunyada degdega ay danaynhayaan oo ninkii maanta nebi maxamed raaca dadkaa ku yaraan shacabkaa ku yaraan carabbaa ka hor iman qoraysh baa la dagaalami waa la iskugu tegi wuu rafaadi xoolihiisibaa baabi'i wuu hijrooni dhibkaa lama rabo wayadaruuna waxay ka tegahayaan waraa'ahum ay amaamahum waxaa ka horeeya oysan eegayninba yowman haqiilan maalin adag cala alkaafiriin hayru yasiir wey yacnii wara ammaan baa loo jeeda waxay doorteen adduunya iyo xandha adduuniya xooguhu bedbedha ayay ku khaldameen waxayna iloobeynaysan maankaba ku iyo maskaxda in aakhare ay ka dambayso waxaanba ka daran wa haadaa arrinka muusheekhu in adduunyada la jeclaaday waxa degdega ah waxa dambana aan la danaynin yaxsul likulli waaxidin ruux kastu hawshaa ku dhacaysa yaxsul likulli waaxidin in laysdhibo oo dhib degdeg u ah kugu dhaco dheef aakhrana ay kuu dambayso ama aad waxa adduunka degdega aad jeclaato raandhiiska dambe iyo aayatiinka weyne qiima badanna aadan danaynin dad badan bay ku dhacdaa faina alinsaana aadamuhu madaniyun biabci waa bulshaawi bulshaawi wey madaniyun biabci ruuxa aadamaha ah inuu dad la noolaadaa loo abuuray sidiisuba keligii ma noolaan karo munfarid waxiid ah oo on guri ku xidhan ma noqon karti ummadda inaad dhex gasho waa ijtimaaci waa axad bulshaawi ah wey faina alinsaana madaniyun biabci ay e, e, bilkhalqi wاlfira wey fira ahaan iyo abuur ahaanba waxaa lagugu talagalay bulshada ruux dhexgalo oo la noola inaad noqoto laabudda lahu waxaa lagaga maarmaana an yaciisha maca annaas qaacidadan faina alinsaana maniyun biاطabci waa qaacida ijtimaaci oo sharxaan ibnu teymiya iyo ardaygiisu in badan sharxaan wakhtina ku bixiyaan bal ibnu teymiya wuxuu gaadhsiiyaa aadamuhu asagoo bulshaawi ah oo inuu kulmo isu yimaada ay lagama maarmaan tahay oo daruura min daruuraati اlbashar ay tahay haddana waa min daruuraatihim waxaa ka mida markay meel degaan isku yimaadaan laabudda min xukmin wa qada'in yafsulu baynahum markay meel degaan isku yimaadaan waa bulsho aan kala maarmi karin kulan iyo tuulooyin iyo qaryooyin iyo makacday yeelanayaan meela iskugu imanhayaan xataa reegoraagu kulan buu leeyahay markay kulmaan ay meel iskugu yimaadaan waxaa laasim ah in la helo sharci iyo dastuur iyo qaanuun kala haga oo kale hogaansha marka waxay noqon imaa inay sharciga ilahay kitaab ilah isku kala hogaanshaan wa imaa inay sharci ay dijisteen iyagu ay isku kala xukumaan aadamuhu ma noolaan karo biduuni sharcin wa xukmin ama asagu ha dhodhoobto oo ha dejisto ama kii ilaahay ku kala baxa labadaa mid unbay tegaysaa marka qaacidadan qolyahan mucaasiriinta iyo muxuu ahaay carabta waxaa qortaiyo haqaafada ijmac ka qorta ibnu khalduun bay u tiiriyaan qaala ibnu khalduun ibnu khalduun hortii baa hawsha laga hadlayay ayb laakiin ibnu khalduun waxaanma iyagu ma yaqaanaan allahod alla wey laabudda lahu waxaa lagaga maarmaana an yaciisha inuu noolaado maca annaas wannaasu dadkuna lahum iraadaatun ujeedooyin bay leeyihin rabitaanno wa tasawuraatun iyo fahan nolosha waxbay ka fahamsan yihiin qaabka loo noolaado qaab bay u arkaan wanaagga qaab bay u arkaan waa tasawuraat waxyagu fahamsan yihiin wey inaad adugu diinta akhrido ood muxuu ah halganto ood muslimiinta qabato oo dantaadii khaaskahayd intaad faraha ka qaado ummadda ku mashquulsho hawsheeda ood xilkaa qaado niman baa waallo kugu arkay inaad waalan tahayba leanna faham kaley qabaan nin baa nolosha u arkay in ribadaas iyo baktiga laga wareegeysto wuxuun la dhaco oo laysdabagooyo oo balaayo wax ka fahamsan yahay nin walba bani ujeedooyin bay leeyihiin iyo fahano iyo qaab ay nolosha u fahamsan yihiin fayatlubuuna minhu aadamaha waxay ka dalbahayaan an yuwaafiqahum calayha inuu ku waafaqo aadamuhu waxay kaa waxay iyagu doonhayaan iyo siday wax u arkaan inaad yeesho maraykan iyo ree yurub iyo gaalo waxayna leedahay qaabkan waxu rabna yeela muslimiina aysan ka ahayn waad go-aysaan warkuso intaa ma aha annagu wax u aragno ama aanu u doonayno u hogaansama aysan ka ahayn magdheer baad isku dhexlaysaan warkooda waa intaas muslimiintu waxay leeyihiin annaguna war nimanya waxaad yeelaysaa ilaahay rumeeye oo rasuulka raaca oo kufriga shirkiga ka soo bax ilaahayna u hogaansama aysan ka ahayn waa idinku jihaadaynaa nin walba haddee ujeeddo iyo faham buu wataa ayib nin wuxuu ku dooni inuu ku gumaysto adna xorriyad baa dooni soo ma aha nin wuxuu dooni inuu kufriga shirkiga gaalnimo kugu y aduguna iimaan iyo tawxiid baad ugu yeedhi nin walba noloshan faham buu ka haystaa ujeeddana waa ka leeyahay nin walba tiisi iyo godkiisi bu raa inuu kugu rido halkaan buu kugu jiidaan haddaa ilaahay kaa badbaadina fa minhu waxay ka doonhayaan an yuwaafiqahum inuu ku waafiqo aadamuhu calayha cala aliraadaati alfaasida watasawuraat fain lam yuwaafiqhum hadduusan ku raacin aadowhu way dhibahayaan wa waana cadaabahayaan wa in waafaqhum hadduu ku yeelo baktigii ama ujeedaday wateen iyo rabitaanadoodii iyo fahamkoodii xasala lahu اlأdaa wاlcadaab hadduu ku waafaqo muxuu ahay waxay rabeen uu ku waafaqo uu ku raaco oo fahamka iyagu ka fahamsanayn nolosha ama adduunka uu ku raaco xasala lahu اlأdaa waldhib iyo cadaab baa soo gaadhay taaratan mar minhum xaggooda qolyihii aad raacday baaba dhibka kaa soo gaari egaaba ku gumaysanba dad hadda tiraado waa isku keendhiiba male zanaawo nacam mood yaa amiir muminiin aad tiraado asagaaba ku diliba isagaaba ku bahdili oo kaa shaqayn sida dameerkiiba kugu shaqaysa jaajuus buu kaa dhigi masaajidda basaas qolihii maraykan daba orday asagaa ku ciyaaray isagaa baabi'iyey wuu ku dulaysanba cabdi uu biyaha u dirsado oo musqulaha u xaqaan doonayso wax qiimaa yeelan maysid ninkaa diidanee la dagaalamhayuu agtiisa xurmaynaya nin mabda leh oo diin leh oo go-aan loo biniaadan u arkaa oo nin ragoo iska dhicinaya adigu waa kugu dhammaatay sida dameerkii ayuu kugu shaqaysan ayaaba ku dhiba qolyihii aad u nacamlaysay eed raacday baaba kuugu daran taaratan minhum mar ee dhibku wuxuu soo gaadhay dadka u raacay wa taaratan min hayrihim marna waxaaba lagaa dhibay mucaaradkoodii qolyahan u nacamlaysay u sacabaysay qoliyay mucaarada ay leeyihiin ninkii maraykan raaca raashkaaba la coloobi oo jaynaha la coloobi oo muxuu ahaayey wixii gaala ku kacsan oo dhan ba maraykan baa la coloobay ninkii aad raacday u sacabaysay mucaaradkiisii baa dhib iman muslimiintii diidanaabaa dabadhilif iyo macaan jecel iyo dabaqoodhi iyo bakti bay ku arkayaan iyo ataabuur alkhaamis alcamiil bay ku arkahayaan kaman cindahu diin tusaale ahaan kaman cindahu diinun wa tuqan sidii ruux diin diinle iimaan iyo alla ka cabsi buu leeyahay xalla degay bayna qowmin fujaarin dalama wuxuu dhex degay qolya faajiriin ah oo ilaahay xargiisa gooyey oo dulmi badan mu'min weeye taqiya ilahay ka cabsada wuxuu dhex joogaa ummad faajiriin ah iyo dalamuu ku dhex nool yahay walaa yatamakkanuuna aysan makansanin u suuragelaynin dalamadii iyo fajaradii min fujuurihim wa dulmihim ilaa bimuwaafaqati calayhim war sheekhan seen dhex fadhiya intuu asagu dhex joogo khamradii ma cabbi karaan ma zinaysan karaan dhac iyo boobki ma samayn karaan asagii waa dhe waa laisku dhiban yahay nimankan inaad muwaajahisa laabudda haddaad muwaajahayso inay ku dhibaanna waa laabudda iyo ima inaad baail ku raacdo iyo dulmiga iyo fujuurka ku raacdo iyo ima inaad yac jidhaadood ka qabato wixii aad ka hor istaagto labadaa mid unbay tegi labadaa mid mid kasto tagtana dhibbaa kuu diyaar ah walaa yatamakkanuuna aysan makaansanan aan u gelaynin baa loo jeedaa min fujuurihim dulmigo eh, mxuu aha addiin la-aantoodii iyo wa dulmihim gardaradoodii ilaa bimuwaafaqatii odaygu inuu ku raacamayo lahum lidalama aw amase sukuutii canhum inuu ka aamuso laba unbay nimankan dulmiga iyo fujuur ku samayn karaan inaad ku raacdo ood la sacbayso oo tirada mxuu ahay tolka iyo kabahaba dhexda lagaga jira fiqi tolkii kama janno tago ayib caado la khilaaf cadho allay leedahay kama naas laa ba'sa meel indhaha isha laga layahay indhaha adaad tagto indhaha la ystiraa maca asalaama alqawaacid alyahuudiya waa qawaacid yahuudiya israa'iiliya ibaaxiya shayطaaniya wey ibliisiya inaad ku waafaqdood ku raacdo oo ayagii muxuu ahay u hogaansato warkoodii iyo inaad iska aamso oo tiraahdo muxuu ahay bes anu waxaan samayn mahayo yacna odhan mahayo hada zamanu zamanu sukuutin wاltizaamu fi اlbuyuuti waman yaqwi اxaqa yamuutu weye ama yamut wadaadii hore goormay hawshaa bilaabay waxay dhahan zamankan waa laabudda min iltizaamin fi اlbuyuut wa sukuud ninkii juuq yidhaahda bur baa lagu lala tuurahaya waa hore guryaha galeen laakiin ku jiri maayo way ka soo boodahayeen ayib inaad ka aamusto iyo inaad ku raaco wax u dhexeeya ma jiro haddaba haddii maxaad samaysay fain waafaqahu hadduu ku raaco xumihii iyo dembigii aw sakata canhum salima min sharihim sharkoodii buu ka magangeli fi libtidaa'i bilowga hore u fiirsa hadda aayatiinka dambe bay kula tegaysaa marka hore ay ayagu meesha joogaan xumaantii haddaad ku raacdaan hadda ka nabadgasha ayuu ku tahay saaxiib bay kaa dhigan adaa lagu baahan yahay kuleeyihi nin fiican wey wadaad reer magaal oo falaksi bal a oo bayzaani oo fiican wey wadaadkaani ma aha nimanka xidhnaa iyo qalabsanaa ee burka la ortahay iyo seefta iyo sarwalka gaabnaa ma ah ee rumayga dheeraa ma ah ayb nin wadaad reer magaala way baysaan ay kuleeyihiin ammaanta maxaa ka dambeeya waagida way ku gubaysanayaanba way ku addoonsan ayib madaxweynihii soomaaliya inisad bare wuu yaqaana wadaadaha dhabta iyo kuwa khaaminta u kala yaqaan kuwa u shaqeeya ee qiilka ugu xore ee waaddaa u xore u laaya inay tuugan yihiin oy diintooda gateen ay asaga ka gateen wuu og yahay waabaa qadiyad qabsatay dalaaqa ku saabsan iyo nikaaxa wadaadkii u shaqayn jirta asaga qaad u ahaa muxuu ahaa sheekhi dowladda yo wuxuu ku yihi intaad tagto sheekh hebel iisoo weydii su-aashan iyo waxay tahay anaa kaaga jawaabi buur aduu taadaa ma rabee diintaada anaad iga gadatay sheekh hebel igu tag buur xaqil wey ayagii aad u nacamlaysay ee diintaadiiyo dadnimada aad ka gadatay way ku fahamsan yihin way ku ogyihiin way ku bahdir dhulkay kugu jiiday hadhow sheekhu marka wuxuu ihi haddaad ka aamusto ama aad ku raacdo xumihii salima min sharihim fi libtidaa bilowga hore sharkooda waad ka nabadgeli uma intaa kadib yatasallatuuna calayhi bilihaana wاlأdaa adcaafa ma kaana yakhaafuhu ibtidaaa yani marka dambe markay hawsha cabaar socotood ka aamusto ila shayطaan akhrasaa tahay ama aad ku waafaqdo ayagaad kawa daran tahay calaa cilmin baad ku gashay yatasallatuuna calayh asagii bay ku dirmahayaan asagii baaba la tusiba laftirkiisii bay geeska gelinhayaan bilihaanati dulaysi iyo waladaa dhib adcaafa maa shay bay u geysanhayaan lalaabkii kaana yakhaafuhu uu ka cabsanaya labalaabkii wuxuu ka cabsanaya marka hore ee dhibku ka baqay mid ka weyn bay u geysanayaan cambaarayntu ka cabsanaya mid ka daran cadaabkii mid ka daran dulli iyo qashiinsi mid ka daran bahdiid quursi oo u dhammaatayba maa kaana yakhaafuhu ibtidaa'an bilowga hore oo inuu iyaga khilaafo aha ama uu muxuu ahaaye la dagaalamo runta u sheega ahayd dhibku ka baqaya mid ka daran buu kala kulmahayaa waafiqidda uu waafaqay iyo aamusku aamusay randiska dambe low ankara calayhim wakhaalafahum hadduu maalan ku inkiri lahaa xumaantii ama uu ku khilaafi lahaa eh, dembigii iyo dulmigii dhib uusan la kulmeen yuu waafiqidda iyo ku raacidda iyo ka aamustaanka la kulmaayo ilahi baa cadaabaya waa cuquuba min allahi subxaanahu wa tacaala hadday dhacdo inuu ayagu ay badbaadiyaan wa in salima minhum hadduu ayagii uu ku waafaqay dulmiga ama uu ka aamuso uu ka nabadgalo falaa budda an yuhaana wa yucaaqaba calaa yaddi hayrihi labadaa good midna seegi maysid wey ayib ninka yidhi oo gale mxuu ahaa hebelow jannada inoo ballana haddaynu isku arki weyno gaasmadoontaan kuuraynin buu ninka soomaaliyeed haddaan jannada isku arki weyno midkeen baa jahnamo jira wey de waa saas hebelow jannada inoo ballana ui markaasu haddaan isku arki weynina jannada bal xaggeen isku arkaynaa gaasmadoontaan kuuraynin buuri bimacnaa waa jahanamo baan ku hurayna mar haddii janna laisku arki waayo midkeen baa naar jira wey mar haddii ayaga aad ka nabad kajaxataa meel kalaan ku hurayn dhib kalaa kuu diyaar ilah kugu imtixaanay wuxuu ihi sheekhu wain salima minhum hadduu ayaga ka magangalo oo ka nabadgalo falaa budda waxaa lagama maarmaana an yuhaana in la dulaysto oo la bahdilo oo yucaaqaba la ciqaabo calaa yaddi hayrihi ayaga cid aan hadday sidaa tahay falxasmu go-aanku waxaa wey go-aanka wanaagsan raganimadu waxaa wey kulu اlxasm raganimada dhammaystiran iyo dadnimada dhammaystiran waa fi lhdi in la qaato lagu dhaqmo bima qaalat caaishatu um اlmuminiin limucaawiya abi sufyaan caaisha ayaa mucaawiya markuu khaliifka noqday wuxuu ka codsaday inuu aywaaniso oo xadiid aan dheerayn oo uu xifdigi karo ay u soo qorto oo ku dhaqmo isagoo shaam jira madiina xadiidkan oga qorto waxaa tihi nabigaa saasaan ka maqlay ku dhaqan ilahay baa ku anfacay mucaawiya xadiidkani man arda allaha ilaahay ruuxi raalla geliya bisakhat اnnaasi dadku waxay dhibsanayaan ama ay u cadhonayaan ilaahay baa tiri ilaahay waxaan muxuu ka leeyahy ilahay waa jecel yahay ilaahay waa doonaya waa diin waa sharci waa iimaan waa tawxiid waa dadnimo waa islaamnimo xagga allu horta bal iska eg sharciga ilaahay wuxuu hadduu waafaqsan yahay xabadka saare iyo madaxa iyo indhaha saro dhunko man arda allaha bilcamali bisharcihi wayahdi wa biliimaani watawxiid bisakhat اllahi cafwan bisakhat الnaas maca sakhat الnaas dadku waxay u cadhoonhayaan ama ay necab yihiin baad ilahay ku raalligelisa ilahay baa raalli ka ah dadkuna wixii ma doonahayaan dulmi iyo baail iyo eexo iyo eeqay xadgudbay ayagu doonahayaan kafaahu llahu ilaahay baa kaga filaanaya mu'nat annaasi dadka dhibkooda sharkooda iyo dhibkooda ilahay baa kaga filaanaya waman arda annaasa dadka ruuxii raalli geliya bisakhat illahi ilahay wuxuu ka caronaya ilahay cadaabkiisa iyo diintii diinta lagu tunto ku raalligeliy yacnii ilaahay subxaanahu wa tacaala man arda annaasa bisakhat illah xaatan sheekhweli waxba kaa sheegin hebel yuusan ku dulmiin cafan yuusan ku caayin maxaa lagu lahaa war dadkan ba haddanayn farhaba ka dadkaani dadkan masaakiinta ah ee adduunka dhooban xayawaan makhluuqaad adoo kala awey laa yanfacuuna walaa yaduruun ilaahay wuxuusan qadarin waxba ku gaari maayo qadarka iyo qadaha waa inaad aaminto haddaad laakiin aduu isku mashquulsho maxaa la ilahaa dadku say arkaan maxay iga aaminsan yihiin maxay eh, qaabkeey haddaan saadhah maxaa ka dhalan karaa bimacnaa aniga lafahayga war lafaha intaad u kaadiso diinta ilaahay maxaa waxtar leh ayib say noqonayso xukumkaani ummaddu say u qaadan maxaa laga rajaynoo khayr iyo wanaaga ah? lafaad u kaadi inaad isku mashquulsho iska dhammaan weydo ood muraayadda un taagnaato adiga lafahaada iyo banaadamka waxay kaa leeyihiin ood ilaahay xaqiisii diintiisa baylhiso waa baaba iyo burburkana haysuu ka mid yahay waman arda annaasa dadku ruuxii raalla geliya bisakhat illahi ilahay wuxuusan jeclayn ku raalligeliya ilaahay xadhigiisii buu goynhayaa dad buu iska gadahaya lam yugnuu canhu min allaahi shayan cadaabka ilahi waxba oga tari maayaan waxay u qabanayaan ma jiraan waman ta'ammala axwaala annaas xadiidku xadiid saxiixa weeyo alfaad badan oo kala duwanna ku yimid tirmidi iyo ay soo saareen iyo ibn xibaan iyo axmed iyo keyrkood ba ay soo saareen saxiixa weeye marka muhiimaddu waxaa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala inaad raalli garayso ood asaga mxuu ahaaye diintiisa ku dhaqanto ood asaga xaggii isku fiicnaataan ood xisaabya alla iska saxdo wakhti ku bixi ujeeddi iyo wati camalla ku bixi laakiin bani aadamku allah xukuma qalbigoodii iyo fuudad alla haya asagaa kugu diri asagaana ku jeclaysiin ayagu hana ku xadgudbin waktina ha ku bixinin rabitaankooda iyo jacaylkooda iyo danayntooda iska da ayagana ha ku xadgudbin xaqay kugu leeyihiin si ayib kaad ku leedahay uba cafi haddaad doonto oga tanaasul muhiimaddu ha noqoto adiga allahaa maxaa idiin dhexeeya muxuuse rabbi kugu leeya waajibaada muxuuse kaa doonaya waman taamala ruuxuu dhugtoo fiiriya axwaal alcaalam adduunka xaaladihiisa ninka eega ila laabudda waaqic baynu ku nool ra'aa haada kaiira arrinka aanu sheegnay buu in badan baad arkaysaa aadamuhu adduunku intuu joogo waa dhiban yahay dhibana wey waa la dhibi ama xaq baa lagugu dhibi ama dulmi baa lagugu dhibiya baail wax u dhexeeya ma jiraan haddaad marka xoogow dhibka adduunyada uu kula weynaado ood la sariirto ama aad la waalato mid cadaab iyo aakharo ka daran baa ku sugahaya ciyaada biاllah fii man yuciinu الru'asaءa calى akhraadihim اlfaasida waman ta'amala axwaal اcaalam ra'aa hada xukunkaanu soo sheegnay buu arkahaya kaiira in badan baad arkaysaa fii man axad baadna ka arki yucuunu kaalmeeya aru'asaa madaxweynayaasha madaxda taliska umarada ragga mxuu ahaay kaalmeey maxay ku kaalmeeyaan calaa akhraadihim alfaasida danahoodii xuxumaa kuwii shalay kenya wada socday ee isku duulahayey ee mxuu aha dadka wada rigaysanhayay yaa maanta col ah somayda arag labadii baadilkii duulanku isku raacay ee shacab badan gumaaday ee xoole ku baxshay ee isgarab ordaya maanta kasoo horjeeda labadii shariif baa isruugahaya shariif xasan iyo shariif sakiin mxuu ahay shariif shariif axmed iyo shariif xasan baa eber iska dhigahaya iyagaa goroflogadka ilaa shanshada isruugahaya iyagii baan kala baxaynin yuusuf baa wuxuu le ii sheeg mxuu indhacadda wuxuu leeyahay aniga haddaan ogos sideedda la gaadho madaxweyne waddankaana ka ayaga baa kala bixila gaaladii baa kala bixila iyo murtadiintii waxaa weeye hawshu haddaadan khayrka taageerin gaalnimadii iyo kufriga xataa waa lagugu dhibi dhibbaad la kulmi ninkii aad ulmi ku taageertayna aakhira sigaaba kugu biyo keeni ninkii aad ku taageertay karad iyo ujeeddo faasida ah asigii baa kugu biyo keenaya wa fii man yuciinu iyo dadka kaalmeeya eeg buuri sheekhu meesha ku dambeeyeen ahla albidaci dadka bidcooyinku saaxiibka ah calaa bidacihim ku kaalmeeya maxay u yeelahayeen haraban carar min cuquubati yaysan nimankan ku dhibin buu ugu raacahaya oo bidcada oola gelahaya waaga dambe ayagaaba dulaysanba ninka banaanka taaganaya warkiisu cadi ee masala caddaha ah bay kaa jecel yihiin oy ogyihin wuxuu yahay nin rag ah oo bariisu cad yahay oo waxna dila waxna daaya wax goynlo dadnimana u arkaan adugu dhuuniqaate macaan jecel oo quri waaye ah oo quraanjo oo kale ku arkaayaan oo dullah ah. nafsa shay faman hadaahu اllaahu ilaahay ruuxu hadiyeeyo wa alhamahu rabbi uu ku hanuuniyo ama uu waafajiyo rushdahu hanuunkiisa iyo wanaagga iyo khayrka wawaqaahu rabbi uu ka ilaaliyo shara nafsihi naftiisa sharkeeda ninkii ilaahay uu hanuuniyo ila alkhayr oo rabbi u waafajiyo towfiiq wanaagsan iyo hanuun oo ilaahay naftiisa sharkeeda ilaa xumaan bay kugu yidhi wanaaggan ka hor istaagaya imtanaca marka koobaadba wuxuu ka diidahayaa min almuwaafaqati calaa ficli muxarami calaa ficli muxaram cafwan shay xaaraana inuu sameeyo inuu kugu raacaa ma ogolo naftiisa wuu iloobahayaa ilaahay xaggiisuu eegahayaa si kasta isu qaadaba xaaraan kugu taageeri maayo dulmi iyo baaba kugu taageeri maayo wadaadihii soomaaliya waaga xuruub alahliya ay socdeen ka qayb qaatay ama bixiye qaaraankii iyo mxuu ah xoogowiye qaaraankii toleeda lagu gumaanaya qabaa'ilka qaarkood iyo dagaaladii iyo wadaadihii diiday ee shilinka bixin waaye qabailku hadda waxay u xurmo badan yihiin oo xurmeen kuwii diiday qabailka soomaaliyed rag badan baan garanaya hawshaas ilaahay ku aafeeyey nimankii diiday annagu shilin bixin mayna iyo qaaraan ama nagooya ama kaararka naga qaata qabiilka iyo abtirka iyo haybta ama baasaboorihii niceshada dhalashadiinno ama jinsiyadda naga xayuubiye dad muslimiin oo dulman loo geysan ka qayb laa qaaraan walaa qori walaa rirsa midnaba ka qayb qadan mayno bannaanka waa la gooyey cabaar baa lagu hayey waa la fiijiyey xuruub ahliya iska dhammaatay nin walba waa daalay waa la wada hiraanhiray waaadihii waaga hore baasha dhex booday ee ka qayb qaatay iyo kuwii diiday maanta nimanka culummada ee loo xurma baday ee qabiilku taageeraan ama ay waxu hambeeyaan waa nimankii wax diiday wey way ku ogyihiin diintaad inaysan meel la jirin ayib marka hawsha cusaanwashiaan u daynaa sheekh hebel xoogu waa ma fiicina inoo geeye hebel inoo geeyal weli hebel way ogyihiin ka tabar badan weydan fiirinhayaa ilaa laga sheegay qolyihii mafaatidii misra ya sacaadat ara'iis nuxalil am nuxarim ayib mashruuc baa isaguu rabaa xusni maarag shaydaanka hadda la kala tuuray marka wuxuu ugu yehi azariyiintii iyo muftigii u yeedhiy shekh azhar iskugu yeedhaya qadiyadaasaan shacabka masar in laga dhaadhiciyo ayib waxaa leeyihi sheekh ra'iis maxaa rabtaa ma inaan xarimno banayno noo kala sheeg labada kaar miduu noo dhib kaarkii taxriim inaad baasha mamnuuc baan way afuufahayaan wuxuu ku yidhi waxaad tirahdaan eh, aqbaata iyo qibdiinta reer misr ruuxu soo islaama diintiisii baa dib loogu celin kiristankiisi baa dib loogu celin mana islaami karo nin walba ha haysto muxuu ahaayey gaalnimadiisi iyo islaamkiisii xifaadan liwixdati misra ayib way fatwoodeen wadaadaa fatwooday ayib cali anaawi ali jumca cafwan cali jumca ayaa waxa lagu yidhi waxaad ka sheekaysaa annahda almisriya min maxamed cali baasha ilaa hadda sidii loo soo shaqeeyey tarjamo dheer buu sameeyey wuu waday wuu waday maqaalaad suu waday wuxuu kusoo gebagabeeyey tijaabadii ay masar qaaday xagga horumarka iyo tatawurka adduunka iyo cilmiga iyo teknolojiga iyo ilbaxnimada wax lamida ah ma jiro ayadii waa in la wado shareecaduna sanadka maanta laguma dhaqmi karo sideeduba shariica alislaamiya in lagu dhaqmo suuragal ma aha maxaa yeelay lishubha alcaama walicadami alqudra waljahli alcaam iyo dacfu alcadaala makhraatiyaal fiican ba hadda la heli maaya buui xuduudda oofiya ayib makhraatiyaal hataa marka xadka la oofinayo cuduul ah oo iqaad ah oo makhraati gara maba jira buui makhraatiyaalku wax ku mehersada gabdhaha ugu galmado aggey ka yimaadeen yani wx lagu hadlay ma ogta <laughs> kuwa uu ku mehersada gabdhaha <laughs> ee meherka iyo qalda uu ku rido xaggee ka yimaadeen yacni xoogo baa loo dhiba akhri baa la yidhi intaa ayada ayib waa dambana xadhiggii hogaankaa laga furan intaasun meella ma jirto imtanaca wuxuu ka reebtoomi min almuwaafaqati inuu ku raaco calaa ficli اlmuxarami shayga xaaraamta ah samayntiisa wa sabara wuxuu u dulqaadan ruuxa mu'minka ahlu khayrka calaa cudwaanihim goyntooda iyo cadaawadooda cadaawadda aadamaha ayaa dhibkooda maalmo yar wey iskaga gegso u adkayso taxamul khayr iyo wanaag baa ka dambayn doonee uma intaa kadib takuun lahu alcaaqiba aayatiinka dambe asagaay u ahaanaysaa fi dunya walakhira aakhariya adduunba magaca wanaagsan dhegta wanaagsan sidqiga wanaagga khayrka aduu kuu dambayn doonaa ayb kamaa kaanat alcaaqibatu lilrusuli wa atbaacihim sida cidhibta dambe iyo aayati walcaaqibatu fasbir ina alcaaqibata lilmuttaqiin rusushii eh, eh, dadka raacay baa u dembeeye wanaag iyo khayr intii kufriday ee la dagaalantay iyo intii maalmihii adduun ku kadsoomayba daadkaa qaaday kalmuhaajiriina walansaar sida muhaajiriin ansaar oo kale waman ubtuliya iyo dadkii la imtixaanay oo min alculamaai culummada iyo walcubaadi dadkii cibaadada badnaa ah iyo wasaalixilwulaati wulaadda kuwada wanaagsana ah, wulaadda iyo mas-uuliyiinta iyo talisku qayb xunna waa lahaayeen qaybsanna waa lahaayeen fasaadkaasa u badnaa fasaadka iyo xumaanta u badan taliska muslimiinta soo maray wixii ka dambeeyey mxuu ahay khulafaa uraashidiin ka dambeeyey fataraat mutaqaatica mooyee waxaa weeyaan fasaadka u badnaa laakiin fasaadkoodu fasaad wuxuu ah inta badan nisbi ah ayuu ahaa waxtar bayna muslimiinta ulahaayeen niman muslimiinta waxtara oo gaalka gaashaanka u dooro oo waddan islaan difaaca oon lagu soo dhicin bay ahaayeen dhibna muslimiintu waa ku hayeen gaalna waa dhib hayeen kuwa maanta waxaa jooga hee muslim mooyeen aan gaalba aan ag marayninba mididiisu iyo tooridiisu iyo dhibkiisu ma gaadho axadaan muslim ahay gaalada iyo murtadiinta iyo waaniyiinta iyo mxuah muctadiinta xabadku ku wata iyo madaxa wuu xambaaran hayaa muslim ma arkay wuu miiri beeliba waa kuwa adduunka dhobanba noocaas hadde tiibuu sheekhu ka hadlaaya wa saalix lwulaati wulaadda intooda wanaagsan iyo watujaari ganacsadaha qolyaha dhaqaalayda iyo wahayrihim walama kaana alalamu laa maxiisa canhu اlbatta caza allahu subxaanaه wa tacaala man اkhtaara alama alyasiira almunqaطica clى اlأlm اlcaظiim اlmustamir bqowlihi tacaalى man kana yarjuu liqاء allah faina ajل اllahi laaatin wa huwa الsamiic اlcaliim wuxuu uhi sheekhu walama kana alalamu dhib iyo rafaad markuu noqday laa maxiisa minhu ay laa mafara minhu meel looga baxsado adduunkan waa lagugu dhibi waad ku rafaadi ayib ama diin iyo khayr iyo wanaag baa lagugu rafaadin oo lagugu dhibi ama xumaan iyo dulbi fujuud aad doortay baa lagugu dhibi laabudda min dhib laa maxiisa minhu albata meel looga baxsada laa malja walaa macaada walaa malaada minhu wey meel looga baxsada mar baad uusan jirin caza allahu rabbi wuxuu tacsiyeeyey subxaanahu wa man duulka ikhtaara alalam alyasiir dadka doortay dhibka yar ee adduunyada buu rabbi weliba u caqli oo u tacsiyeynhaya waxaa leey muddo yar weeye cimrigaadu waa wax yare afartan sano lixdan sano toddobaatan baad gaadhiye intaa indhaha isku qabo janno iyo khayr iyo wanaag iyo rida ilahay baa kaaga dambeeyey maxaa kaa maqan ayadoo sidaa tahay had iyo goor dhib joogta mar yar nasanaysa maalin baa lagu dhibi moogta wuxuu joogta ma ah mar baa lagu yar qanjiirin mar baa lagu qandhuufan xoogo waa lagu yar qabiri waa lagu yar bubuhayn waa lagu soo dayn xoogo waad yar neefsan waa lagugu celin wuxuu joogta ma ah hadday baashu tahay weligeed ba joogta waa la gaaloob ilahaab ilahay naxariista ka mid tahay haddii maalinkaad dhalato eed islaan qaadato ilaa maalin ka dhiman dhib iyo xabis iyo madax garaac lagugu hayo oodan maalin nasanin tacdiibka dadku waa diinta kaga baxaanba faqriga iyo dhibka badanna waa lagu gaaloobaa nicmada badanna waa lagu gaaloobaa walow basata allahu risqa licibaadihi labagw fi lard baashu marka waa dhib badan tahay saa darteed allahuma ini acuudu bika min alkufri wاlfaqri min fitnat اlqabr nabig sal slam ilaahu gaalnimo iyo faqriga baan kaa magangalay iyo fitnada qabriga mxuu ahay cadaabkii su-aalihiisa faqriga waa faqru اlcilmi wاliimaan bay culamada badankood ku fasiraan alfaqr almacnawi weeyaan lalfaqr alxisi bay leeyihiin hadday sidaa tahay ilahi wuxuu u tacsiyeyey man ikhtaara alalama alyasiira almunqaطica dhibka yar ee go-aya buu dadkii doortay ee muslimiintaha buu alle u tacsiyeeyey ka doortay dhibkaasi cala alalami alcadiimi almustamir dhibkii weynaa iyo xanuunkii weynaa ee joogtada ahaa ka doortay biqowlihi tacala buu rabbi ugu tacsiyey man kaana yarjuu liqaaء allah ilaahay kulankiisa ruuxu rajaynaya falyacmal camalan saalixan weeye falyaclam ana ajalallahi laaatin ilaahay madashiisu ay ku kulmahayaan asiga addoonkaas way imanaysaa idan addoonka muminka ah ee ilaahay inuu la kulmo oo rabbi wejigiisa u arka doonaya ee naxariisi nicmo doonaya waa in madal loo sameeyo ballan waa in loo dhigo uu ku jirto ruuxan muslimka ah idan rabi wuxuu hi ballantaasi diyaar wey faina ajalallahi laaatin wa huwa asamiic alcaliim fadaraba sheekhu wuxuu hi wuxuu rabbi u e, sameeyey limuddati hada alalami ajalan dhibkan iyo rafaadkan adduunkan yaalla madal iyo wakhti buu rabbi u sameeyey laabudda liljali an yaatiya madasha inay timaaddo waa qasab wa huwa yowmu liqaa'ihi waa ilahay maalinka lala kulmayo subxaana wa tacaala fayaltadu alcabd ama fayaltada alcabdu addoonku marka wuxuu ku eh, raaxaysan ama ku macaansan acdama lada macaansi midka ah, u weyn ayuu markaasi raaxaysanayaa wey ayib waxyaabaha moogta macnawiyaadka iyo faraxi suruurka ayaa waxaan la cuna ka maca guusha gargaarka ridaha jannada ilaahay oo muxuua ah, ku soo dhoweeya ayaa wax kastooda dhamisa kaaga maca macaanku carabku wax la saara ma ah muxuu ku helay ilaahay liqihiisa iyo wanaaggaas bima taxamala wuxuu u dulqaatayo min alaalami dhib ah min ajli ajli illahi subxaana wa tacaala alla dartii dhibkii u dulqaatay ee u sabray baa maanta looga abaalgudaya wa fii mardaati ilahay wax raalligelinaya dhibka u dulqaatay wa takuunu ladatuhu raaxadiisu waxay noqon iyo macaansigiisu wa suruuru iyo faraxiisu iyo wa bijtihaajuhu rayrayntiisu rayraynta aad eed khayrka iyo faraxa aad u bayraqayso bqadri ma taxamala min allmi fi اllaahi walilaah nin walba akhre intuu farxaayo ama uu loo naxariisanayo ama uu janno helayo ama barwaaqiya bashu helay waxay ku xidhan tahay dhibkii adduunka kuu soo gaaray fii iimaan illahi wa diinihi wa tawxiidihi bay ku xidhan tahay dhici mayso adiga ninkii diinta loo dhibay inaad sinaataan suuragal ma ah ayib wa takuunu ladatuhu raaxaysigiisu wuxuu noqonayaa macaansigiisu oo ilaahay ku macaansada khayrkiisa wanaagiisa iyo wasuruuru farixiisu wabtihaaju iyo bayraqiisu iyo rayrayntiisu biqadri ma kolba qadarkii taxamala uu dulqaato min xanuun iyo rafaad ah filaahi ay fi diin walilaahi min ajli ilahi subxaana wa tacaala dhibka inuu kugu gaaro diinta ilaahay oo sababka lagu dhibo inay diintaada iyo caqiidada iyo tawxiidkaada iyo wanaaggaada uu yahay kow waa filaah walilaahi aduguna dhibka waa inaad mukhlis ka saadiq ah alla darti waxan waa inuu kaa ahaa adoo laakiin munaafiq hadduu lagu dhibay naar baa ku sugaysa ayib adoo munaafiq hadduu lagu dhibay naar baa kuu diyaara laabudda min sidqin wa ikhlaasin min jihatika dadku waxay kugu dhiban waa inuu diintaada islaamkaada yahay ayib waakada rab wuxuu adkeeyey hada alcazaa'a tacsidan tacsidan buu rabbi adkeeyey u tacsiyey muminiinta iyo wtasliyati muxuu ahay sasabidda ama samirsiinta tasliyada waa in lagu samirsiiyo hebelba dhibkaa waa gaadhay kanba waa la maraa ahlulkhayrkao dhan baa sida mara hebelow dul qaado waa lagaaga horreeyey waddadaani sheekh axmed baa ku dhintay sheekh hebel baa ku dhintay sheekh hebel baa ku tegey iimaan baa ku tegey saxaabo ambiyaa ku tagtay tartiib hawl kugu cusub ma aha wakada rabi wuxuu adkeeyey hada cazaa buu adkeeyey yani tacziyeynta iyo watasliyata samirsiinta muxuu ku adkeeyey birajaai liqaa'ihi man kaana yarjuu liqaa allah ayib addoonku muslimkaa wuxuu rabbi inuu la kulmo biاlkhayri wاsuruuri wاlbaraka wاnadra ilaa wajhi اlkariim hawshaasi qalbiga u sheeg wey oo kuna talagal liyaxmila alcabda addoonku suu u xambaaro ishtiyaaquhu jacaylka uu mxuu aha u hilowsan yahay ilaa liqaa'i rabbihi waliyihi calaa taxamuli mashaqati اlalami اlcaajil ruuxa rumaysan adduunka in laga tegi aakharana la mudan ilaahayna lala kulmi addoon kastana wuxuu shaqaysa rabbi uu ku qaabili dhibka adduunka o dhan buu u dulqaadanaya haddii lagu ihahdo iska adkayso geedkaasaan ku furan adoo daalan waa tugi waa iska hidaahiday xoogu lagaa jiid maxaa yeelay waxaa dhow xilligaa la degi lahaa carruurta waa aragtay marka geedega la yahay ay daalaan ama ay gaajoodaan ama ay baahdaan waxaa lagu sabarsiiyaa wax yar geedkaasaa lagu furaa hirtiga dhiisha caana lagu soo jir sabar kaasuu iska aamusaya soo inda ku hayaa la wadahay dhan ayb addoonka muslimka ee muwaxidka ee khaaliska ee saadiqa ah qalbigiisa wuxuu u sheegayaa marna y nafta ka bixi doonto ilaahayna subxana watala wixiis u diyaaryahay ku socdo ku hiranayo waxay keenaysaa inuu u dulqaato wax kastoo dhiboo gaadhay ruuxu laakiin hadduusan rajo lahayn raja lagu socdaaye iyo madal iyo muddo san lahayn iyo meelu ku hirto hadda waa nin weerarsan mutaxayir marka geedi bayna ku jiraa iyo safar ilahay baana loo socda wa tacaala inii daahibda rabbi sayahdiin sheekh wuxuu liyaxmil alcabda addoonku su u xambaaro ishtiyaaquhu hilowgiisiiyo jacaylkuu jecel yahay ilaa liqaa'i rabbihi rabbigii la kulankiisa u hilowsan yahay iyo welihii gacalkiisi oo ilaahay ah naasirkiisi oo muxuu kugu xambaarayaa gaalgacaylka iyo hilowgaad u qabta ilaahay kulankiisa iyo gacal naasirkaadii calaa taxamuli mashaqati اlalam xanuunka dhibkiisa inaad dulqaato kugu xambaaraya alalam waa xanuunka de laxawga wey ayb alcaadi dhibka degdega ah ee adduunkaa laga hadlaya dhibkan adduun waxaad ugu dulqaadanaysaa aakhare waxaa jira aad eegeysa ad isha ku haysa fokaska xaggaasu kuu saaran yahay bal rubama waxaa laga yaabaa hayabahu shawqu ilaa liqaa'ihi can shuhuudi اlalami wاlixsaasi bih waa muhiim jiddan dad waaweynba dad waxaa gaadha haddee khaas ah hawshan gaadha bal waxaa laga yaabaa kalgacaylka aad ilaahay u qabto iyo diinta iyo islaamka iimaankaadu inuu ku hilmaansiiyaba dhibka ku gaarhaya oo intii waran lagugu tumaatiyo oo dhabarka lagaa soo geliyo oo dhulka lagugula qodbo aad tirahdo fustu warabbi اlkacba in aad tira raggaa toddobada ay jaalaan yaa igu filan dayasha ayagaan raacahaya oo lagu raaciyo sidii saxaabadii biru macuuna loo raaciyo loo mxuu ahay ree bani lacyaan ay baamyo tobanka ah ninku wuxuu danaynayaaba in jidkaa la maro ayib waxaa dhacaysa asagoo dagaa intii lugta la gooyo in intay dhibta ayada dhan tuskiisa uu gooyo sida saxaabiga yom badr saxaabiga yom badr asagoo far saareen bartaas fuulinka ay seef culus kaga dhacday markaasaa booyoo dhan baa goday harag yar baa kala laatay cabaar buu marka dagaalamayo socday marka dambe intay xanuujisay oo uu qabtay dhulka dhigayadii buu tii kale kula istaagay markaasuu booyado koru jiiday kaf way goda iska tuuray saxaabi kale ku yidhi ka fiican baa ku jirta kala soo baxa lugtaa meesha taalla ka fiican baa ku jirte kala baxaysan gaalo kaa qaadanin yani hawsha howlka waxba ku haya ma jiraan ma dhibayo iimaankiisa halkaa gaadhaya ruux xeeg wuxuu gaadhayaa liqaha ilaahay iyo jannada iyo shahaadada iyo wanaagga wax kastoo dhiba uusan danka lahayn ayib aduguna dhib baa u arkay meesha lagu baabay waa la baabay gubanay labaatan sana aan kulligood gaas baa ku bilbilan waliba qoyskan ogaadeen ba u daran meel kastoy degan yihiin gaas iyo batrool baa ku bilbilan hana gubina oo maxaa la gubaa maxaa badda dhex fadhiisa iyagu badda maxaa dhex fadhiisa kulligood shidaal fusho shidaal lagu bilbila kulligood hana gubinay kuleeyihiin intaad sidaa tahay weligaa dulli ka bixi maysid iyo iyo baaba iyo liidnaan wuxuu ihi bal rubama waxaa laga yaabaa hayabahu inuu tagsiiyo oo maankiisi qaado ashawqu kalgacalladu ilaa liqaa'i rabbigu la kulankiisa uu qabo yaa wuxuu ka qaadaya can shuhuudi اlaalami xanuunku inuu dareemo ruux xanuunka inuu dareemo ila xawga iyo wlsaasi bihi mxuu ahay in la dareemo xanuunka ayb walihaada sa'ala nebi sa darteed maadaama liqaau rabbi subxaana laabudda minhu yahay in la jecel laabudda minhu ay tahay faariqa ruaha muminkee saadiqa iyo mudaciga udhexayna uu yahay sa'ala nabiyu rabahu nabigu rabbigi wuxuu weydiistay ashawqa kalgacayl iyo hilow buu weydiistay ilaa liqaai u hiloobo ilahay la kulanki subxaana wa tacala faqaala fi ducaaءi aladii rawaahu axmed wabnu xibaan wاnasaa'i wغayruhum rag badan baa wariye ducadii ay soo saareen axmed fii musnadi ibn xibaan fi saxiix nasa'i fi sunan kun saddex boqol iyo shan raqamka kusoo saaray nabigu wuxuu ihi allahuma inii asaluka bicilmika alhayb allahuma inii asaluk allo waxaan kugu weydiisanayaa bicilmika ogaashada alhayb waxa maqanaad ogtahay baan kugu weydiisan sifat اlcilm yaan alla kugu baryahaya wa qudratika cala alkhalq iyo uunka inaad ka awood badantood karto uunkao dhanba adaa gacanta ku haya adaa maamula adaa badeli kara rabbi maxaan ku weydiisan axyini allow inoole idaa kaanat alxayaatu khayran lii noloshooday ii khayr badanta inoole inta ay noloshu khayr iigu jiro iimaan towxiid ikhlaas camal badan halgan sadaqo khayr la faafiyo dulqaad inta aan adduunka khayr ka helhayo ee noloshaydu khayr iigu jiro allow inta inoole watawafani allow nafta iga qaad nabigaa ilaahay baryahaya ruux soomaaliya nafta iga qaad odhan maaye ayib waa adag tahayna inuu yidhaahdee ilaahu cimri dheere camal saalixa waa fiican tahay laakiin mararka qaark waxaa rabaa hawshiin hoos loo dego khayr wey ilaahay subxaana wataala geeridu waa inay xaqiiqo noqoto cilmi camal dheer iyo ilmi mxuu ahaaye cimri dheer camal saalix waa heers ducooyin fiican wey laakiin laabudda in xaqiiqada hoosta la taabto ayib mararka qaarkood ay ku geyso iimaankaadu ku geeyo inaad tahay ilaahu nolosha intay khayr ii tahay noole waaba khayr moog tahay maalinkay shar noqoto allow nafti ka qaad maxaaba shar ka faa'idaysa adugu maxaad faa'idaysa ilaa khayr baan doonaysay wa allow i ofso nafti ka qaad idaa kaanat ilwafaatu noloshu geeridu markay tahay khayran li hadday geeridu i khayr badan tahay allow nafti iga qaad hadday noloshu i khayr badan tahay allow idaah labadaas salaf badan baa sameeyey min asaxaaba wataabiciin ayib ilaa ymin hada waa dhacda wa as'aluka allow waxaan ku weydiisan khashyataka allow inaan kaa cabsado fi اlghaybi wاshahaada markaan keligay ahay fi siri walcalan bay la macno tahay fi الsiri wاlcalaniya markaan keligay ahayn dadka ka maqnahay inaan kaa cabsado ilahay ugu irsaaq dad waxaa jira markay dadka la joogaan xishooda oo xaaraanta iska ila weli waxaa ku dambeeya iimaan waxbaa kuwa ku dambeeya kuwo waqaxiin baa jira waqaaxiin oo ayagu muxuu ahaaye li'aam ah oo nadaliin ah oo waxay ka sariigan iyo waxay ceesi iyo waxay xurmay midna aan jirin ayaa jira oo sheekh iyo shariif iyo waayeer iyo dhallinyaro waa iskugu mid ka asagu waa dhintay meel xun buu tegey ka kansar xanuun xun haya aan daawo lahayn laakiin qoli waxaa jira macsiyada mar la dhuunta ayb oo markay meeclaa ka helaan oo keliya intuu agga iska fiiriyo wixiisii kala tuurahaya markay ummadda la joodana xishoon nabig wuxuu taasu diidan yahay ilaahayow keligay markaan aan meel joogo iyo markaan aan bulsho weyn la joogaba allah wigiisa inaan ka cabsado khashyataka fi lhayb ay fi sir wاshahaada iyo mxuu ahaayey waalcalaaniya loo jeedaa waas'aluka alla waxaan ku weydiisan kalimat alxaq annudqa bilxaq wey inaan weedh xaqa ah ku hadlo sideeduba waxaa dibnahayga iyo afkayga ka soo baxaya inuu xaq noqdo qolyaa ma ogtahay mxuu ahaay kolma fiirin xaaladdu ayib sidii mxuu ahaa sibt ibnujawsi baa lagu yihi maa huwa madhabuka markaasuu fii ayi madiina wa ayi balad goormo markaan jooga buuri ish madhabakaa la yidhi maa huwa muctaqaduka madhabkaada muxuu yahay wuxuu ihi ayi madiina goormo markaan joogo markaan baqdaad joogo warkay waad garanaysaan buur waxaan ahay markaan joogo shaam iyo dimishqina warkaygu cadaan hayaa idaa kuntum fi اlxijaaz madhab baan leeyahay wa idaa kuntum baqdaad madhab taani fii misr wاlqaahira madhab ثaali odahaas wey wuxuu dadkaasu danaynaya madhabkaada madhab raasiqa oo macruuf oo noqdo cad banaanka yaal qolya waxaa jira markay tagaan mxuu ahaay safaaradda etoobiya lahum madhabon banaanka yaala markay tagaan masaajida joogaanna madhab kale islaamnimo iyo garweyn iyo wadaadnimo safaaradda etoobiya markuu tagaan mashruuc kale u akhrinhayaa la yaqaan ay absamuhu yaqaanaan yuu jeedinhayaa almihim markuu meel kala tago war kalaa yaalla xaraameenku tago war kalaa yaalla kaarar badane labaatan kaar buu wataa kaar islaamnimo mid jaajuusnimo mid murtadnimo wuxuu wataa kaar kale oo mxuuah bitaaqa shirki iyo mxuu ahay mxuuah e, e, dhiirigelinta kufriga intaasu kaar buu wataa markuu intaa gedmi waaya mid qabiil buu isticmaalhaya innaga reebel sida noota reebel maanaga rabaa jubbaland waa inaan meel saaro buleeyahay oo jubbaland ayaa ku siyaadaga dhul ilaahay weeye nin walba intuu kadeg kaleeyahay iyo goofkiis iyo gurigiisu leeyahay kaararku toban kaar bu isticmaalaya halka mid baa ugu jira mid kaararka dhan baa buuxa nin walba wuu fiirin ku waraysan ku qiimayn markuu ku qiimeeyo kaarka ku mari karo bannanka usoo dhigahaya hadduu ku arko wadaad inaad tahay khaalis oo muslim oo qiimo badan wadaadnima dacwadi dacwatu yaa qowm yaa qowm maa li ila alnaja wa ila annaar sowta haafirka ku galahaya war haafirtaad iga dayso shalay maxaad samaynaysa sooday shirkaa shalay qabtay maaha hawlahaas hadda qolyihi arsoomo wada marka eh, shirarka khaas marka hawlaha socon waaya dacwatu ya qowm dacwatu yaa qowm qoraan baa idin sheegay dadka muslimiin islaamka sheegta natacaawan waan la tacaawanaynaa fi اlusuul almutafaqa calayha masaa'ilka mukhtalafka ana ee laisku hayana waananu kala tacaamuli intaan marka waxaanu maslaxa u aragno laakiin tacaamulka ayagu waa inuusan diintii iyo muslimiintii masiirkooda uusan dhib ku keenin ayb xataa ninka mubtadaca hadduu khayr la yimaado asalaata waa in khayrka lagu taageero laakiin waa inuusan ka dhalin mafsada acda minha haddii adagaba lagugu tiimbarayn oo mustaqbalkaadii iyo dacwadaadii iyo diintaba ay ku baaba'ayso waaga dama ninkaa intuu macal adiga ku jiito uu kuula geliba mxuu aha gaal weyn iyo malizana bakti kuula geli maxaad faa'iiday laabudda min mxuu taqyiid qawaacid tacaamul waa in la dabtiyo maca almukhaalifiin ahli lbidac iyo wixii la yaan lagugu marin muxuu ya qom maa li adcukum adaabaad aafaysani oo rimood malesana kugu xidhay maxaad ummadda ka badbaadi annagaa been noo sheegaysaa xugun qaaraanka naga aruurso qaaraankan meesha danalaaad ah. ila dad badan baa dadka ka qaadee ayib gaalaba loo galay ama amaayada xoola laga qaado lagu dhiso madaaris iyo lagu dhiso mxuu ahaaye maxaa gabdhaha muslimaadka masaakiinta ee caruurta biisho iyo xertan mxuu ahaye iskuulaad maclabcadaha xooguga yar ka dhufsada loo wareerinhaya oo kolba loo shiron lacag looga qaadi gaaya loo galay bajadyaheeda iyo xoolaheeda away wax lagu qabto qolyaha carbeed baa ka reey waxay dhaheen ogaadeen ba uta waay dheen waxaan rabnaa eh, in waddankii nabad baa ka dhacday maleesina waan heshiinay waxaan doonaynaa inaad waddankii maalgelisaan al wadankii nabad mi ahaa ma heshiisan ruuxu ilaa bilaadkum ba l intaha ma ogtahay intahat alqadiya haddii mar dagaalkii dhammaaday iyo mxuua dhibkii iyo rafaadkii wadankiina soo nood maaha ruuxu ilaa bilaadikum marka carab ay soo xidhay baa somalia lagu soo fakiran yahay hawl kale maa aggiiba meelhaas soo xidha carab hawl way fahmaysaa etoobiya ma heshiisan haa oo waxaa ti niman etoobiyaana oo ceesho milixaa nabad khayr intahat اlasma bas ruuxu ilaa bilaadikum warkuu bannaanku yaalla kadib baa aan soomaali aan faashno ayada aan shaaruqno oon ka shaqayno oon sharar u qabanno ayib meel la gaari maayaan kuwaasi geelu dhallaan qaaday ma dheeraa la yidhi wa as'aluka kalimat alxaq fi اlghadabi wاridaa muhiim jiddan wey qadiyadan ayadaa kelima xaqa allow inaan ku hadlaan ku weydiisanaya ilaha baryo wey waaba dhibka maanta lagu kala baxay sidooba ilahay in baryo wey inaad carabkaada ilahay xaq min wax kal ka ilaaliyo sideedaba ilahay ka barido fi ladabi marka lai cadhaysan yahay iyo warida marka raali laga yahay fi ladabi marka anigu aan cadhaysanahay warida markaan faraxsanahay intuba lagu fasiray waa macaani aan isdiidana khayr badan wey adugu marka lagua cadhaysany waad maya reebel maanta hadaad tiraahdo bes waa kuu dhammaad runtan ood u sheegto wey qoyska kuwa cadhaysan waa inaad runta u sheegto kuwaad u cadhaysan tahay waa inaad runta u sheegto inay ree hebel yihiin ha ugu qalloocin walaa adugu markaad faraxsan tahay inaad aayadaha siideso axaadiis ah, daldasho markaad ah, xanaaqsan tahay aad tirada maya waxba kama jiraan yeeli maayo ma soconayso war hawlaha intaad u kaadiso waxaa la rabaa xaqu sidooduba haddaad adugu kacsan tahay haddaad degan eh, eh, mxuu ahay eh, degan tahayba inaad wixii uu kuu siman yahay kelimadu waa ammaano lagu saaray waa xil waa mas-uuliyad waa diin waa inaan laga been sheegan weyn hawlaha noo dhexeeya aan ku dagaalano waa xisaabe goonoo raka xisaabtamo laakiin waxaani waa diin waa ammaan rabbi kuu dhiibay waa xil ku saaran waa caqiidadaadii waa iimaankaadii been iyo eedara gasho wa asaluka kalimat alxaq an nudqa bikalimat alxaq fi ladabi ay cinda alhadab marka anugu aan cadhaysanahay ama lay cadhaysan yahay wali hataa kuu cadhaysana kuu xun rudda u sheeg caradooda iyo iswaalkooda ayaga u taalla weligood firfirkaa kiciye iyo wariddaa marka anugu aan raalli ahay iyo marka raalliba laga yahayba qolyaha raalligayga ii nacamlaynhaya xaqaadaad u sheegayso kuwa kugu kakacsan aad u sheegayn waa dhibka laftakiisu wa asaluka waxaan ku weydiisan alqasda dhexdhexaad waa waxaa yaallo weeye ayib waagu hore waa wadaadduhu way ficnaayeen khayr weeye maxaakimtii wadaadihii mujaahidiintu waa la taageerhay waa dhexdeera arrimo lasu qabtay waaba lagu qalloociyeyba maxaa jira maxay noo khilaafeen nimanka aad weeraraysaan ee ummadda ka horkeenaysaan ummaddii ku fijinaysaan eed kala tuuraysaan soo nimankaad usa cabaynayseen maahe ee aanu isla wadan maca almaxaakimtoodi maca almujaahidiintoodi maca shabaabkooda isla wadan hadda maxaa markayba ay meelan maxaakim gaadhin iyo dhul aysan maxaakim qaban oo weyn ay qabteen gaaloo dhanna iskugu tegay iyo kuwa islaan sheegto murtadiin ah iyo qabaa'il ay ku soo duuleen maxaa loo weerari oo loo mxuu aha dacwareemaya oo loo gantafarurahaya oo loo xagaldaacinayo oo loo minjaxaabin waan talinoo talida bay diideen ninka aniga wax iga diidana yaa weylahu yaa weylahu warkan halkaas ku gabagaboobay ciyaada biاllah wuxuu ihi nabigu cafwan wa asaluka alla waxaan ku weydiin alqasda ay tawasuta inaad dhexdhexaysato sidaduba laba daraf inaad ka dhacda midna maa fi اlfaqri cinda alfaqr wاlghina iyo markaan tanaadka hodanka ahayba haddaan baahi ay ahaysoon faqiir ahayna inaad bakti cunto ma aha inaad si liidan u shaqaysa ma aha inaad mxuu ahay aad gaalowda ma aha inaad iimaanka iska qaada ma inaad sabirto wey imtixaan lagaa qadahaya dersi baa lagaa qadahaya cashir baa lagaa qadahaya fi waxa yaraad haysato xaal mastuur iyo si muxuu ahay dhexdhexaada oo agaasin fiican leh oo isticmaal waxa yarkan wax ka bixi na iga tiro igu tiro looma baahna hawsha ayada ninka qorqadaha hawsha laga sheega waa taqaanad ayib somaali <laughs> nin qorqadaha <laughs> islaantii wuxuu ka shakiyey dherig u dabamarto markuu ariga soo lisaayo ama lodii wax noocaas ee wuxuu ka baqay in dheriga dabamarto dhowr kolba hawsha ku qabsaday wuxuu i saaka sida caawa sidiisuba loodan anaan lisahayo ama ariga anaan maalahayo lisahayo buui dherigana dhabarkaad igu xidhaysa xaggaaba yaali maha adna xaraa iga qaba iyo weylaha dherigan halka dhabarka isaarba dhabarka igu xidh haweeneed way fikirtay markuu maalinka muranka ka keenay dherigii raashinka bay jilcisay ilan soor adagoo fadhida u arki jire mushaari bay ka dhigtay <laughs> way u tashatay soortii bay jilcisay kadibna markuu yidhi qaadba dhergi qaadda way u saarisay sida haantii bay dhabarka ugu xidhay madaxu gashaday ma daboolahad haddaduu dabool ha saaraado dheridhanuu soo foorasba dabool ba celinaya markuu foorasay rid lugtu u qabsaday buu soo rogmadahad dheri kool wuu gubtay caabu naa iga tir naa iga tiro igu tir iga tirto carabka igu tir xataa wuxuu diidan yahay intaa la tirhayo in ayadoo leeftu diidan yahay wuxuu yidhi marka haddaad tirto oo aniga iga tirto carabka igu sii tir ayib hawshaa lamama si kastoo faqri iyo dhib uu ku hayo gobannimada laga taga ma ah waa baahan tahay bakti looma cunaa la yidhi haddaad dhiman dherarka waa iska doodaa waa gobanimadii mahmaayihi ee somalia waagii gobta ahyan wey hadda u dhammaatay maqaarka maslaxada maqaari lagu seexdaa iyo daqsi dantiiba quran ogu jiraa iyo howlaha waa mahmaayihi liidnaanta iyo gunnimada wey kuwaas waa mahmaah yahuudiya israa'iiliya shaydaaniya kuwaas laakiin kuwa gobonnimada waa ah maxay waad baahan tahay bakti looma cuno cadowgaa dhux sagaala lagu subkadaa ayb haddaad dhiman dherarka waa laiska duwaa waa in hawshaa mogtahay mxuu ahaa fatajamuli baan rabaa ayib laabadda min atajamul min atasabur ayib waidaa tusibka khasaasatun fatajamuli wey marka laabudda min alqasti fi اlfaqr wاlghina naftu markay xoogow hesho waxay jeceshahay tabasuka badakha xadgudubka hanti lagu ciyaaro wax la baatulo la bixiyo wareeg tanasug siyaaxo waxaan macno lahayn xoolo badanoo muslimiin iyo ahlu khayr iyo mujaahidiin iyo aytaam iyo mxuu ahaay muslimiinba anfici lahaa iyo ahlu khayr iyo dadka macaarifba ayaa waxay u isticmaalaysaa wareeg iyo waxaan jirinba naftu mugta xad ma laha wاlbaطilu laa dawaabita lahu ayb naftu waxay doonaysa iraadadka laa daabita lahu waxay doonaysa xad ma laha waa furan yahay waa muxuu ah qaacido furan wey waxay naftu doonayso mataalibteedu midbad midbu kuu dhiibahaya ayib wa as'aluka alla waxaan ku weydiisa naciiman nicmo ilaahay laa yanfadu aan dhammaanayn gallad iyo nicmo iyo naxariis aan dhammaanayn jannada weyahade iyo iimaanka iimaanka ka darane wa asaluka waxaan ku weydiisa rabbi qurata caynin il doogsigeed iyo raaxaysigeed laa tanqaicu aan go-ayn aliimaan wاsalaa cinda rasul sal slm waasaluka waxaan ku weydiisan alridaa inaan rabi ku raali noqdo bacda alqadaa'i waxaad xukuntay kadib inaan raalli noqdo laabudda min asabri liqada اllah waa waajib in loo sabro laakiin alridaa waa darajat اlmutaqiin alridaa biاlqadaai wاlmaqdiy farqa u dhexeeya biاlqadaai wاlmaqdiy ilahay qadiis raali baa ku noqon lakin wixii la xukumay inaad raalli ku noqoto waajib ma ah ilaahay inuu xukumo hawshaan ku raali noqonaysaa laakiin waxa ku gaadha kugu dhacay inaad ku raali noqoto waajib ma aha laakiin in la sabraa waajib ah in la sabraa waajib ah laakiin ninka muslimka gaadha asagu iimaankiisa u gaadhsiiyo min asabri cala alqadaa'i waridaa bacdahu waa iimaankiis hada waa boqol boqol buu maraya ka wa as'aluka alla waxaan ku weydiisan barda alcayshi bacda almowt waxbaan ka bood barda alcayshi nolol qabowgeed baan ku weydiisan bacda almowt marka la dhinta kadib fiihi ishaara annahu laa barda cayshin fi dunya adduunka inta la joogo ruuxa muminka bardulcaysh ma helayaba siisuba noloshiisu waa nolol munaqasa mubtalaa mumtaxana mashuuba binakadin weeyaan nolosha aad ku jirto dhib baa ku jira si kasta u raaxa badan tahay oo hantiilo kasta muslim tahay wax dhibaa ah kula socda muslimiinta waa dhib soo gaari qaraabadii ahalkii xoolihii baa mar khasaari laabudda wax kaa naxiya oo xooguhu ku waabiya oo wadnuhu kula fugleeyo waa la helahayaa dhakhtar baa lagu dhigahayaaba barashar baa kugu dhacay la garan waaye iyo sankorow iyo wax la garan waayo ayib hazaa'imka muslimiinta ku dhacaya masaa'ibka waxa dhan baa ku dhibaya mu'minku intuu iimaan leeyahay si kastoo adduunka alla ugu raaxeeyo hawshiisu saafi ma aha nolol qabo ma jirto barda alcaysh waa bacda almowt ninkaasaa si u ladahaya ruuxa ahlu khayrka ahlujannaha ilaahay subxaana wa tacaala kuwaasaa nagu dar asaga awood leh wa asaluka alla waxaan ku weydiisan ladata anadari ilaa wajhika eegmada macaankeedaan ku weydiinaya wejiga la eegahayo alnadar ilaa wejhi ilaahu inaan aakharo ku arko oo wejigaada daawado ayaan rabbiga ku weydiisanaya wa asaluka waxaan ku weydiisan ashawqa inaan u hiloobo oon xiiseeyo ilaa liqaa'ik ashawqa ilaa liqaa'ik maxaa yeele ruuxa muminka ilaahay kulankiisa iyo shahaadada iyo jannada iyo khayrka wuu sugi layahay meesha faajirku uu cabsanhayo laakiin ashawqa ilaa liqaa'ika maxaa ka horey fii hayri daraaa mudiratin walaa fitnatin mudilatin allahuma zayinna bizinat اliimaani wajcalna hudaata muhtadiin xadiid aad u qiimo badan oo saxiixa wey wasaluka shawqa ilaa liqaa'ik adduunka inta la joogo way hade alla waxaan ku weydiisanayaa inaan u hiloobo oon xiiseeyo la kulankaada fii hayri daraa iyadoon wax dhiba jirin daraa almashaqatu wey almashaqa waa cagsu saraa ama udidu saraa wey mudiratan ay mulima markaan helay aan mxuu ahay aan u hiloobaya la kulankaada dhib adduunya calaalowsan jirin wey inuu dhibku cariya ma aha waa inaad iimaan laakiin dhib adduunya ka cararkii inaad u raje ma ah wa laga hadlay inaad ugu hilowdo laabudda waa in iimaan jira fii hayri daraa'a ay mashaqatin mu'lima walaa fitnatin mudila marka fii hayri daraa'a mudiratin eh, walaa fitnatin mudila liqay u laaban iyo waxay leeyihin waxay u laaban mudaxyini bay u laabanaysaa macnahana waa fiican yahay allaw inoole adduunka igu noolee weeye fii hayri daraa'a mudira iyadoon dhib iyo xanuujiye uusan jirin ولا fitnatin diiniyatin mudila fitna diiniyada iimaanka halagta aysan jirin labaduba suuragal weeye ayb allaahuma zayinna allow nagu qurxi bizinat اliimaani iimaanka biladiisa oo aliimaan albaaطin baa loo jeedaa wa huwa almuctabadu walmuctabaru cinda almowt wajcalnaa allow naga yeel hudaatan kuwa hanuunsan muhtadiin alhudaa waa jamcu waa ninka wax xanuuniya ee isagu hawsha qabta muhtadina la hanuunshay ayib xadiidkan waa xadiid saxiix aad u qiimo badan wey sheekhu wuxu uhi fashawqu jacaylku hilowgu yaxmilu wuxuu ku xambaaraa almushtaaqa midka alla jecel ee ilaahay doonahaya cala aljiddi shaqayn iyo dadaal dheeraada cala aljiddi alijtihaad dadaal dheeraada ku xambaaraa fi sayri u socodka ilaa maxbuubihi xilli aad goysayba garanmaysa dhulkan asaga xilligaad martay haweeney ninka jeclaada wadada isli xilligu mara garan maayo wax la iska badaayo xilli aad goysay garan maysid geedahaa tiiri oo suujkaa ku dhex dhici oo qamiiska kaawa soqoy warba ooma haysidba mar damba maxaa i gaadhay abaad maqnayd ba cabsi hadda u gasho xillaa wadada goysay ma taqaani saxaabidu soo dilay eh, muxuu aha ibn abilxuqayq markay maalmo soo socdeen way daaleen yuu saxaabigii waardiya wuxuu ku weri haddaan wax arko marada ii hadayna carara barbaxsada anugu lay qabtee haddana wax aragna iska soo soconaya markii madiina loo soo dhawayay ba arkan dhaqaaqi dhacsaal oon iyo rafaad saxabada ay socon laayihiin markaasuu intuu meel ka soo baxay mar u warfiyey carara buuri markaasay yaaceen wuu orda asaguna marka madiina markay gelhayeen buuri isu soo istaaga buuri maxaad aragtaan wax maanan arag maxaataa noogu gashay waxaasaa idinku galay inaad daasheen ma arkiy marka cabsidu inad ambaartaan rabin cabsidu inay idin qaado waa saasa ma ogtahay adoo lugaha dhaqaaqad le waaka bahalba ma waad bood naftu maray biribtada garan maysid marka kalgacaylku iyo hilowga alla iyo diintaad u qabto waxay kugu xambaari inaad u dulqaato dhibka ku gaaraya xaggana aad si xoogle u shaqayso cala aljiddi ay ijtihaad fi sayri u socodka ilaa maxbuubii wuxuu alla jeclaa uu u socdo wa yuqaribu wuxuu u dhoweynaya shawqu ruuxa muslimkaa calayhi ariiq wadadiiba kusoo duubahaya wadadiiba ku dhowey wadadii dheerayd labaatan wey maalmaan ku mari karaab maalmaan ku goynaya asaga ma aha wax matoor ku rakiban wey kalgacaylka iyo shawqa ku jira qalbigiisa wey wayadwi lahu lbaciida waxa fogna usoo duubahaya dhulkii fogaana wax gaaban buu kaaga dhigi wayuhawinu wuxuu u fudayn calayhi cala alcabdi lmushtaaq alaalaama xanuunada iyo walmashaaqa dhibaatooyinka wahwa shawqu min acdami nicmati ancama allahu biha calaa cabdi jacayl iyo maxabo diineed oo lagu siiyo iyo alla jacayl iyo aakhara jacayl iyo diin jacayl rabbi ku siiyo nicmo ka weyn ma jirto wax lagu kala baxay wey nin walba inu caawa dhan soo jeeda waa awoodaa ama intuu doono wax akhriyo ama intuu wax qabto laakiin almaxaba alqalbiya iyo kalgacaylka alle rasuul iyo diinkiisa u qabtay muslimiinta wax loo dhiga ma jiro wahwa jacaylkaas iyo hilowgaas iyo maxabada alla loo qaba iyo diinkiisa min acdami nicmatin nicmata u weyn bay ka mid tahay ancama allahu rabbi ugu nicmay biha yada calaa cabdi addoonkiisa muminka walaakin muhiim jiddan wey kelimaadka u dambeeya shekhu ka hadlayo wuxuu uhi walaakin lihada nicma nicmadan ayada aqwaan wa acmaal bay lehay nicmadan ashawq ilaa liqaa'i illahi subxana wa maxabat allah alqalbiya albaطiniya waxay leedahay wax ayb humaa aqwaashaas iyo acmaashaas asababu waa sababka aladii tunaalu bihi lagu helo nicmadan qalbiga rabbi iskaga shubay mahayo acmaal ad la timid oo cibaadada iyo aqwaal khayr ood la timid ayaa dhaliya ayada waxaa abuura oo dhaliya camal saalixood la timid camalka saalixeed la timid ama qowla ama camal ah ayaa qalbigu wuxuu ku beerayaa jacayl diineed iyo jacayl alle iyo hilow aakharo ku beerahaya markaasaad adduunka dhan ba ilaaweysaa ilaa curun zuhur uu yihi lugta waxaad iga goysaanoodahay ijeexdaan abreeshintaan markaan salaad galo ayib nin badan buu ahaa lugta hula ka galay maxaa inu hadda kansarka u taqaanaan baa lugta kaga dhacay dhakhtar waxaa loo keenay weyn oo dabiib oo marka jaraax ah oo dabagala daawaa lagu halwasiiyo ku suuxisa intaan nool ahay buu anigu suuxin mahayo caqligayga imaankayga anuu miir qaba marnaba oo aan la qasbin tagsiin maayo anoo soo jeeda ijeexabri dilaaciya bir saara oo lugta lafaha dilaaciya waxaa le suuragal maa le ruux soo jeeda see bir loo saari wuxuu ihi salaad baan gelahayahay markaan salaadda xidheen rabbi hor istaago oon qiraa'ada bilaabo waxaad odan lugta ku sameeya ruux waa baxayaaba kadku ka baxaya ayib idan marka acmaashaas iyo aqwaasha khayrkeed la timid ayaa qalbiga waxay ku abuurayaan oo ku beerayaan jacayl iyo maxabo ilaahay wallahu subxaanahu wa tacaala samiicun waa maqlahaya litilka alaqwaal aqwaasha kaa iman allah kii maqla wey man kaana yarju liqaaء allah faina ajalahi laaatin wa huwa asamiicu alcaliim saasaa loo yidhi liqaha iyo jacaylka iyo showqa waxa keenhaya waa ilaahay subxaanahu wa tacaala camalka khayrka ku waafajiya qowlka khayrka labadaas oo caliimu wuxuu ogyahay bitilka alafcaal falalka aad samaynaya khayrkii rabbi waa ogyahay wa huwa caliimun rabbi wuxuu ogaal badan yahay bima yuslixu biman cafwan biman yaslixu lihada nicma kala bax wey ilaahay nicmadan iimaanka ah ee liqaha ah ee shawqiga kalgacallada ah ee qalbiga aadamaha la gelinaya muminka ah ninka u suubada ee astaahila ilah waa ogyahy subxana ninbaa mudan in la siiyo nicmada nina ma mudno alaysa allah biclam bshaakiriin wayashkuruha ku shukrinaya nicmada idinka ka shukrin ee ilaahay mxuu ahay u mahadnaqi ee tukan ee camal iyo cibaada la iman ee halgemi ee wax bixin wa qaliilu min cibaadihi shakuur afalaa akuuna cabdan shakuura iimaanka ma kalwood inaas dhigata ma ah ayib ayib wayacrifu qadraha axadka mudan ee ka shukrinhaya ee qiimaheeda garanaya ilahay baa garanaya nin waxaa jira iska muslima laakiin nicmatu islaamka wanaagiisa maba danaynaya ma dareensanaba liimaan ma dareensano dadkeenna intay soomaaliya kusoo koreen ama iska dhex joogo kenya weliba aan ka bixin ee muslimiin dhex jooga weli islaam wuxuu wanaaggii ma dareemaan dadka somal intii la dhuftay meelaha laga tuuray muxuu ahaayey latin america iyo galbeedka lagu si dhexdaayey iyo ruuxu intuu gaal ahaan jira soo islaamay baa garanaya hawsha iyada wanaaggeeda cadaab inay kusoo jireen kuwo kukuyo waadhawad islaamay oo muslimiin ah yaale bal warrama waxay dhan waaba noolaanayba ayib annagu wax adduunya aysan noo kordhin baabaan cadaab iyo culays iyo wasakh iyo bakti baan ka badbaadnayba nicmat اlislaam ma qiimayn kara mana garan kara nimaan hawshaas soo marin ayib iyo amar wuxuuse rabbi subxaana wa imaan xoog badan usan sinno oon hawshaa ah, qiimeeya wa yuxibu <clears throat> jeclaanaya almuncima calayh ilaahay baa garan nicmada ruuxa astaahila ee ka shugrinhaya ee qiimaheeda qadarkeeda garanaya ee jeclaanaya alhiisiya ugu nameeyey wayuxibu اlmuncima calayh ayb fatasluxu cindahu hadi اnicma ninkaa waxaa suubanayso wanaagsananaysa oo meel dhacaysa nicmadan ayada lannahu waa shaakir can nicam اllaah caarifun liqadriha muxibun limucطiiha ayib alhiisiyabuu intuba jecel yahay ninkaasi markaa nicmada qadarkeeda waa garanaya waana u suubadaa agtiisa in la dhigo wayasluxu biha waana ku hagaagahaya ayadii buuna ku wanaagsanaanaya kama qaala tacaala wakadalika fatannaa bacdahum bibacd barkoodba mar kale aan ku imtixaanaa layidhi fatannaa bacdahum bibacd ru'aasadii iyo walaadii baa racyada lagu imtixaanaya faqiirkii baa lagu imtixaanaya qaraabadii qariibka lagu imtixaanaya wakadalika fatana muslimkii baa gaalka lagu imtixaanaya bacdum bibacdin baanu isku liyaquuluu ay akaabir siday madaxyaweyntu iyo mujrimiintu u yidhahan dawaaqiiddu haaulaai kuwa dacafada iyo camaar ibnu yaasir iyo bilaal iyo suhayb iyo khabaab iyo ma kuwanba mana allaahu calayhim waa tacajub istinkaar waa diidan yihi ninkii gaalkaa ee daaquudka ama weynaa markuu dhahaad islaantid wuxuu arkay islaamka waxaa u horreeyey goorma asagu waa u dambeeyaaba labaatan sano toban sano ka hor bay niman dacafiy hawaani caruur yar baa weyn miyaad meesha hadda baad ka daba tegaysa caruurtan iyo indhabeer magaradkan iyo makastan iska badaayo qur-aanka in nabiga lagu dejiyey yaa fidna carab ku noqotay wa qaaluu lowlaa nuzila hada alqur'aanu calaa rajulin min alqaryatayn cadiim agoonkan muxuu yahay hawsha lala maagay allahu aclamu xayu yajcalu risaalatah ayib ahum yaqsimuuna raxmata rabbik naxnu qasamna baynahum maciishat fi lxayati dunya wey ayib ahaaulaai mana allahu calayhim min baynina ilahay baa ka jawaab alaysa allah taqriir weeye ilaahay inuu garanhayo kuwana uu doortaybu rabbi muxuu ahaay sheegaya alaysa allahu rabbi muusan ahayn istifaamka ku jira alaysa waa takiiro istinkaar iyo tacajub buu ahaa bcalama alla miyuusan u ogaal badnayn bishaakiriina can nicamih almuxibiina lah alatii taslux cindahum اnicam ilahay miyuusan ogeyn allah garanhaya wey taasi ka bax hawshan hadalis wey ibnu tacliiqiisa fiir hadda faidaa faatat اlcabda nicmat min nicami rabbihi adoonku hadday dhaafto nicmad nicmooyinka alla ka mid a ah. guul gargaar iimaan muxuu ahay cilmi hidaayo baa ku dhaafay falyaqra calaa nafsihi asku dul ariyo asagu has quraama buui alaysa allaahu biaclama bishakir isku ari nicmadan waxay ku dhaaftay madan astaahilin abaalkeeda nin naqi kara madan ahayn abaalkeeda gudi kara allihii ku siiyey nin jeclaan kara madan ahayn waxaa nicmadan laguu dhaafiyey waa cudur kugu jira awgii wey nicma waxay ku dhaaftay cudur bay nicmooyinka ilahina kuma degaan meelaan munaasab ahayn nicmada ilaahay ma degto meelaan munaasab ku ahayn wey nicmada laga waa nicmat اdiin wاliiman addunya ninka danta in allaha yucdi اdunya man yuxib man laa yuxib walaa yucdi اdiina ilaa man yuxib xadiidka xasanka ah ilaahay adduunyada ninuu jecel yahay iyo nimuusan jeclaynba waa siiya laakiin iimaan iyo khayr alla ma siiyo nimuusan jeclayn ayib somaali laakiin ninkii faqri ku abaada maay leeyihiin kan ilaa nacay dembi u galay weyna bay ku leeyiin dembi u galay ma ambiyu dilay sutalow ayib faidaa faatat اlcabda adoonku hadday dhaafto nicmatun gallad iyo naxariis min nacmi rabbihi falyaqra calaa nafsiha ku laysa allaahu biaclam bishaakiriin alla miyuusan u ogaal badnayn kuwa ka shugna ilahay nicmooyinkiisa uma cazaahum ilaahay wuxuu ugu tacsiyey muminiinta bicazaa'in aakhara tacsiye labaad kale waa maxay wa hwa ana jihaadahum halganka ilaahay diinkiisa ku halgamaya muslimiintu inamaa huwa lianfusihim naftooda ayay u ahaat aayadihii cankabuud buu daba taagn shekh wali tacliiqinaya waman jaahada fainamaa yujaahidu linafsih wa amaratuhu midhaha iyo wanaagga jihaad ka yimaadana caa'idatun calayhim cala lmuslimiin aday kuusoo noqon ayagaasaan harsanaynaa hooskooda iyo halgankoodii iyo dhiigoodii baynu harsanaynaa alimaam ibnu xasm wuxuu yidhi raxmat tacala caleyh waxa muslim maanta adduunka joogoo dhan waxa camalay qabtaan ama khayr la yimaadaan intaa in leg waaa hel saabada helaysa bu lanna muslimiinto dhan wasan dhigii saabada harsanayaan dhiiggii saxaabada <coughs> iyo halgankoodii iyo dadaalkoodii iyo gaashanka gaala u durureen iyo waxay keeneen biquwat illaahi wa xawlihi ayaanu horsanaynaa idan falisaxaabati min kuli camali caamili nasiib bay ku leeyihiin famaa baadu rasul marka waa yahay hawshan ban la yimid muslimiinta min awalihim ilaa aakhirihim khayrkay la yimaada nabigu qayb la eg buu leehay man dacaa adaalu cala alkhayri ka faacilih ayib iyo xadiidkii man dacaa ilaa khayran ilaa hudan waad garanaysaa hadde hawsha hawl sahlan ma ah wa annahu haniyun can alcaalamiin ilahay inuusan adduunka u baahnayn oo ka deeqtoon yahay jihaadka idinku in anfici cibaadadu aday ku anfici wanaag adu wax ku tari ilahay uma baahna subxana wa tacala wa maslaxatu hada aljihaad jihaadkan wanaaggiisa iyo faa'iidadiisu tarjuc ilayhim ila almuslimiin laa ilaahi subxaanahu wa tacaala maslaxada jihaadku ilaahay u laaban mayso ummadday u laaban waxaa laga fahmi karaa ra'yigii mxuu ahay eh, ra'yi khariban baa laga fahmi kara lakin sida saxda waxaa weeye manfacada jihaadka laga helay iyo cibaadaadka ilaahay subxaana wa tacala u laaban mayso bimacnaa asaga wax tari mayso laakiin ilahay waa jecel yahay maxaba iyo rida alla oga laabanayo <clears throat> in allaha yuxibu aladiina yuqaatiluuna fii sabiilihi safan kaanahum bunyaanu marsuus ilaahay towbata cabdi waa ku farxaa waa jecel yahay ilaahay marka camalka khayrka iyo wanaagga iyo diinta waxbaa oga laabanay waa maxay xubi iyo hawaab iyo maxab iyo khayr rid oga laabanay ilaahay uu muxuu ahaayey waddanku uu siinaya laakiin dheef asaga wax tarta ama waxu tarta oga laaban mayso taasuu ka hadlahayaa idan afcaasha iyo aqwaasha iyo khayraadka masaalixda iyo xikamka ku jira macaa'idatun ila allahi subxaana wa tacaala ba mise waa ila lkhalqi faqad waa aaraa ay ashaaciro iyo msl isku hayaan alashaacira waxay dhahdaan ilaahay subxaana wa tacaala wax maslaxa ama xikmo oga laaban maysa min aqwaalihi wa afcaalihi wa makhluuqaatihi inamaa hiya caayatu ila alkhalaa'iqi faqad muctazile waxay dhaheen ilaahay bay u laaban toos ugu laabanaysa selafku waxay dhaheen baasha tafsiil geliya weligiin ba waxaad isku qaadi jirteeni baasha kala saara haddii loo jeeda khayraadka iyo afcaasha iyo aqwaasha xikmooyinka iyo ku jira ilaahay bay ilahay uma laabanayso haddii looga ela waa ku farxahaya oo ilaahay waa jecel yahay waa ka raali noqonhayaa haa baan leenahay wixii in kala qaadaan wey tiibuu sheekh hadda ka hadlaya almanfaca dunyawiya buu sheekh ka hadlaya wa maslaxatu aljihaadi tarjicu ilayhim laa ilahi subxaana wa uma ahbara ilahay wuxuu sheegay annahu yudkhiluhum bijihaadihim wa iimaanihim fii zumrati الsaalixiin lanudkhilanahum fi saalixiin waa inaga soo mara haddii ilaahay subxaanah wa tacaala muslimiinta jihaadkoodii iyo halgankoodii iimaankoodii rabbi inuu ku darahayo oo ku gelinhayo muxuu ahay jamaacada saalixiinta wanaagsan buu rabbi sheegay uma ahbara ilahay wuxuu sheegay can xaali اdaakhili fi اliimaani bilaa basiratin wa annahu ida uudiya fi اllaahi jacala fitnat الnaasi ka cadaab illah kaa muminkii saalixa buu ahaa ka munaafiqa asagoo xaggee ku dambayn ee xogow hugunka ee yola iyo bulhaanta soo raacay uma ahbara subxaana ilahi wuxuu ka sheekeeyey can xaali daakhili midka soo galay fi liimaani diinta soo galay bilaa basirad ee bilaa cilmin bilaa yaqiinin soo galay xaalkiisu rabbi ka warramay wa annahu ninkaas idaa uudiya marka la dhibo filaahi ilahay diinsa lagu dhibo jacala wuxuu ka yeelayaa fitnat annaas dadka dhibkooda lahu asaga ay dhibeen diintana ku dhibeen ka cadaab illaahi ka soo qaadaya cadaabka rabbe aakhare jiray buuba halmaamahayaaba adduunka baa la weynaan waa wareerahaya wuuba cararahayaaba wahaya cadaabkaas fitnadana itn naas cafwan wahya fitnaduna adaahum lahu dhibka asaga ay dhibhayaan baa fitnada looga jeeda iyo wanayluhum gaadhsiinta ay gaadhsiiyeen asaga iyaahu asaga bilmakru wuxuu dhibsado fitnada laga hadli waa maxay waa in lagu dhibo lagu imtixaano dadku ay kugu xadgudbaan iyo wاlalmi dhibka aladii alamkaasoo laabudda lagaga maarmaana an yanaalhu rusulu rusushu inay gaadhaan dhibkan diineed rusushu taabanaya wakaayin min nabiyin qaatala macahu ribiyuuna kaiir uditu fi اllahi wma yu'da axad waukiftu fi اllah wma yukhaafu axad ayib dhibku waa diyaar ayb rag baa la shaaruqo la baaba'shay iyo wa atbaacuhum dadka raacay rususha iyo ambiyada iyo inta raacday rumaysay dhibkan lagaa maarmaan wey nimaa nimaa marka diintaba loo sharxin wey marka horeba looma barxin hawsha ayada run looma sheeginba war iimaankan haddaad qaatood nabiga raacdo waxaa daba yaalla rimoo dhibaa daba yaalla burbur baad kala kulmiya dhib adduunyo laakiin dheef aakharo daa'ima ka dambaysa la soco dadku wa loo sheego waayal hortiiba caan lagu barxaa sidaa darteed baa dadka adduunyada lagu soo xerogeliyo ee adduunya lagu sab inta badan iimaanka uma adkaystaan inta badan waa ka baxaan ruuxi laakiin dhib ku soga iyo rafaad la melmelay birjeex buu noqonaya sidaa dartii ilaa yoomina haada qabaailkii muslimiinta ahaa ee diinta halgan iyo dagaal ku qaatay iyo dhiig iyo rafaad ku qaatay dadka waa ka adag yihiin qabaalka intii loo tegey aslamna muxuu ah isdhiibay aan qash xabad ka siinin ee xataa gaalnimo aan difaacin ilaa yoomina diinta waa ku litaan hal bug baa ku filan hal bug baa ku filan taariikhdu way qorta hawsha ayada culama waxay leeyihin afghanistan xataa waagay gaalada ahaayeen muslimiinta waa ku rafaadeen saddex sano baa dagaal ku socdo lagu qabtay bdiamaan bn abtay i khilaafati cumaan bn cafaan saddex sana markuu dagaal ku socdo saxaabadu ay qabteen muslimiintu ayaa haddana khilaala sana waaxida kadib ba intay gadoodeen oo diintii ka baxeen bay qaadigii iyo wulaaddii meesha la dhigay iyo waxo dhan bay ibar ka dhigeen cabdiraxmaan waa laga casilay meeshii dimashqu jiray mar labaad baa lagu soo celiyey l alla waa wara qabtay nimankan niman la karaya ma ee bal haddana markaasuu ka bilaabay baqdaad agaarka intuu ka bilaabay dagaal u socday buu ku tagay afghanistan ayib wuu qabtay sagaal bilood ku islaaxiyo kulligeed saasay ku joogtaa bacdamaa aslamuu bihada aljihaad almariid ay ku islaameen ilaa yowmina haada lam yatamakan minhu muxtaluun wadanka asaga muxtaluuntu weligood kuma nadaan waa yimaadaan waana ku baaba'aan ingiriis baa isku dayey waxaa ka horeeyey oo u daraa tataar niman la yidhaahdo oo intay bariga eshiya ufa ka soo bilaabaan dagaal bay soo baabi'iyeen lix dowladood bay soo baabi'iyeen muslimiina khawaarzim ninki la odhan jiray shah khawaarzim oo asagu musiibada ahaa ayaa waxay ka soo qabsadeen labaatan magaalo waaweyn dhulkay geliyeen ilaa uu bad ku caro jasiiro u ku carar lafiisa keliya way soo dumeen jamiica alimaaraat alislaamiya markaasa dhan bal afghanistan aad fiirisaan awalu haziima ee taar ku dhacday haziimatayn mutataal saaxiqa ku dhacday tataar iyagoo yjuruuna adyaal khayba wاlhaziimaba intay ka soo cararin bay dhamanaan aadna meelhi jilacsanaa dib waxay u salabteen badadshaam bay qabsadeen dhulkaas la wareegeen wa hollin waayeen afghanistan inkastoo waadamta iyagoo iskhilaafeen la kala jebiyey oo xagga bakistan laga soo galay laakiin waaga hore nimankan marka niman ilaa yomina hada ingiriiska waa ku jabay holandis baa ku jabay raashkaa ku jabay waxaa ku jabay jaynaha oo hadda kor isku dayey ayib nin aan ku jabin ma jiraan maraykan in allahu tacala ku jabahaya waqad badaat اlhaziimatu waa ujeedaan in allahu tacaala soomaali markii loo soo diray muxuu ahaayey eh, cabdilmalik khilaafadiisi saxaaba ma soo garin soomaliya saxaaba ma arag yaan been isu sheegin bilaad ulhijratain waxba kama jiraan ayib saxaabadu waxay yimaadeen eh, suudaan qaybo ka mida ah, buursaciid ama eritrea yimaadeen laakiin dhulkaad sheegataan maysan soo gaadhin sida la ogyahay taarikhu sidaas wey khilaafadii cabdilmalik numarwan ayaa loo soo diray ciidan ballaaran oo labiiy toban doomood ahaa oo xeebaha soomaaliya o dhan maray ilaa bambaaso maliinta dhulkaan maray kadibna marka la yidhi iska warrama waan islaanay dhe macallimiin baan u baahana annagu macallimiin macallimiin baa loo soo diray diinay ku dagaalam hadda ugu horraysaba in cabdilla xasan iyo sayid eh, axmed gurey iyo wadaadaha hadda halgamaba ugu horreya diinay ku dagaalamaan inay iyagu qabaal isku baabiyaan bay yaqaanin wa maca daalika ma lidataan la socda insha allahu tacala almuhim laabudda an yanaaluhu waxaa laga maarmaana alrusulu wa atbaacuhum dhibka asaga in rusushu iyo atbaacu soo gaara waa laga maarmaan minman buu dhibka ka soo gaadhay khaalafahum rususha iyo dadka raacay dadka ka soo horjeedaa dhibahaya jacala dalika fii firaarihi minhum wa tarkihi الsabab aladii naalahu kacadaab اllaahi aladii fara minhu اlmu'mina biاliimaan ninkan liitee munaafiqa ah markuu dhib yar soo gaaro la dhibo dhibkaa biniaadamku ay u geysteen buu xukun matalaya cadaabka ilaahay dhibkaasna wuxuusan dareensa inuu lagaa maarmaan rusushu iyo inta raacda dhibkaa waa soo gaadhaya inuu ka soo inta khilaaftay jacala daalika kaasuu yeelay fii firaarihi minhum ayaa ka cararkoodii uu ka cararayay buu cadaab ka dhigay iyo wa tarkii inuu ka tegay asabab aladii naalahu sababkii keena dhibka inuu gaadho waa iimaankii tawxiidkii weeye tawxiidkii iimaankaa keen in lagu dhibo iimanki buu ka cararhaya diintii buu ka cararahaya maxaa yeele adaa lagu dhibhayaaba diintan waan eednayba buu ku leeyahay tawxiidkan baan eednayba hana gubina ayib oor ku badbaadi oo guul kugu jirtaay gaaskan kugu bilbel iskada ka cadaab illaahi ilahi cadaabkiisaba ka soo qaadaya alladii cadaabkaasu fara ay ka carareen minhu xaggiisa almuminuuna biliimaan muminiintu cadaabkan bay ka carareen biliimaan ayib iimaan bay la yimaadeen cadaabkii adduunya doorteen kii aakharay ka carareen oo kii adduunya ku badasheen falmuminuuna muminta dhabta khulaska bikamaali basiiratihim yaqiintooda dhammaystirkay dhammaystiranta awgeed ama aqoonta diin ay leeyiin awgeed faruu waxay ka carareen min alami cadaabi illaah ilaahay cadaabkiisa xanuunkiisaay ka carareen ila aliimaani iimaankayna doorteen wa taxamalu waxay u dulqaateen maa fiihi waxaa ku jira iimaanka oo min alalami xanuun ah azaa'ili tegi doona almufaariqi muxuu ahay faariqaya adduunka iyo dad muslimiintaba can qariib waa dhow gerida kaa xigtaba soma iyo wa haada kan munaafiqi iimaanka sheegta ku maxabsaday lidacfi basiirati iimaanyaridiisa ama e, taagdarridiisa iimaaneed ama yaqiineed fara wuxuu ka cararay min alami cadaabi acdaai rusul acdaau rusuloo gaalo iyo munaafiqiin iyo murtadiin dhibkood uu ka cararay muxuuna u cararay ilaa muwaafaqatihim gaalo in la waafaqo oo ayaga la yeelo wa mutaabacatihim la raaco oo lala jaanqaado fa fara wuxuu ka baxsaday min alami cadaabihim cadaabi almunaafiqiina wاlmushrikiin xanuunkoodii buu ka cararay ilaa alami cadaab illah cadaab buu doortay adduunkiibuu mooday aakhare iyo jahanabana sugaysa hadde in almunaafiqiina fi darki اlasfal fajacala wuxuu ka yeelay alama fitnat الnaas dadka dhibkooda xanuunkiisa wuxuu ka soo qaaday fi lfiraari minhu ka cararka xaggiisa bimansilati alami cadaab illaah ilaahay cadaabkiisii oo aakhare ah iyo dadka dhibkooda isu barbar dhigay wuu isku qiyaasay kii dadka ma dooranay wuxuu doortay ti ilaahay buu doortay waa dabaalnimaha dee maangaabnimo waubina kan waa la katay bu abnigu waa in beec lagugu sira wey kan sheega imisa boqol kun weeye waxaa lagada labaatan kun sideetan kun baa lagugu cabshay ninkan marka safqadiisi iyo beeciisi iyo gorgodadiis o dhan baa lagu dagay waubina ninkan waa la dagay buui sheekhu kula labni baa la dagay see loo daga de caqli xunoo daciifu la yimid dhib yaroo rafaadoo maalmo dhaafahaya ayuu intuu ka salsalay buu madaxmaha iskugu tuuray xumaantii kufriga buu qaatay wuxuuna ka cararay cadaabkii mxuu ahay wuxuuna doortay cadaabkii ilahay buu doortay subxana wa tacala waqubina waa la dhakray kula lkhabni id wakti baa la dhakray istajaara uu ka magangalay weeye min aramdaai caagubyadii binaari naar waa nin caagubye ka cararay iyo mxuu ahay kulayl oo naar galay wey waa dooligoo kale dab baa meesha ka shidi uu ka booday dabku galhaya dabku ku dhacaya marka dooliga laacay dabka galoo kale wey ka cararay bisadi dabba ku dhexdhacaay ka waxaa weeye waa nin caagubyo intuu ka cararay iyo kulayl iyo cadceed dab galay ayb kal mustajiri muxuu ahaay min aramdaai binaari wa fara wuxuu ka cararay min alami saacatin saacad xanuunkeed buu ka cararay oo adduunyada ah ilaa ilaa alami اlabad xanuun joogto weligiiba aan ku dayna aakhara cadaabka wa idaa nasara allahu jundahu wa wliyaaah ilaahay maalinkuu u gargaaraa ciidankiisa iyo gacalkiisa qaala inii kuntu macakum munaafiqiin wayahade waa lagu yaqaanaa ma arkayseen halkanaan hayey waddankaaso dhan baan daaci anuu ka ahaa haye haddaan anigan la arki lahaynba wax jiraba waa la gaaloobi lahaaba ahlu khayr xaggaan hawsha ka hayey raggaan soo kicin hayey waan guubaabin hayey ciidankan soo dirahayey nin ka af badan maba jiraba oo ku ogaal badan biman طawaa calayhi sadruhu min الnifaaq waxba muusan haynin wuxuu noo qabtay ma jiro walam yakun macana bal maca alkaafiriin laakiin ilaahay baa og waxa qalbigiisa uu ku duuban yahay nifaaq wallahu caliimun alla waa u ogaal badan biman طawaa wuxuu ku duubmay calayhi dushiisa sadruhu laabti min الnifaaq wاlmaqsuud ujeedadu waxaa weeye ana allaha subxaanahu wa tacaala hadalkaa dheer gebagabadiisu fasalka inaan gaadho weeye iqtadad xikmatuhu ilahay xikmadiisu waxay keentay annahu laabudda an yamtaxina nufuus ilahay min xikmati waxaa ka mid ah albaaliqa laabudda min tamxiisin waimtixaan haddii kale kullu yaddaci waslan bilayla wa layla laa tuqiru lahum bidaka ida اjtabaka اdumuucu calىa khuduudin tabayana man baka miman tabaka waa in la kala baxa wey anaa kana anaa kan waay waa in la kala baxo ninka iska oohinay iyo ninka kalgacayl waa in la kala saaro laabudda min tamxiis ayb in اllaha subxaana wataala xikmatu anahu laabuda an yamtaxina nufuusa nafta waa in la imtixaano wayabtaliha rabi u jaribo ayib maaa imtixaan qoraal lagaa qaada mid fala lagaa qaadahaya imtixaan wax la qora waa dhib yarya ma ogtahay mid lafahadaa lagaa qaada lafagaadha lafajabis lagaa qaadahaya biyo dhaamis cusba lagu daldalhaya iyo wax ka daranba dhiiggadaa naftadaa la weerarhaya xoolahadaa la gelaya raganimadaa la tijaabinaya isqadqaadkay baalxoftoo dhan baa dhammaanaysa laftada iyo ludadadnimada la taabanaya duntaada miiqada la tagaya fa yudhira rabbi uu muujiyo bilimtixaani imtixaanka laga qaada nafta aadamaha tayibaha keeda wanaagsan min khabiiiha in la kala sooca wey maa kaana allahu liyadara almuminiina calaa maa antum calayh xataa yamiiza alkhabiia min aayib ilahay wuxuu kale waman duul buu ilaahay soocahaya yasluxu u suubadaa limuwaalaati gargaarka ilahay wa karaamaati maamuuska ilahay subxana wa tacala ninka muta in la maamuso la ixtiraamo la karaameeyo loo gargaaroo loo heli la jeclaabo buu ilahay banaanka keenaya waman dulbu ka socahaya laa yaslux aan u limuwaalaati illaahi wa karaamaatihi waliyumaxisa rabbi inuu dhiraandhiriyo uu kala soco annufuusa nafta allatii tasluxu lahu wa yukhalisuhaa bikiri imtixaan nafta alla u inay addoon alla u noqoto dhab ah buu rabbi iyadna muxuu imtixaanaya wayukhalisaa wuxuu ka sooci bikiir اlimtixaan wayukhalisaa wuxuu ku saafgaran afwan wuxuu ku saafgaraynayaa bikiir اlimtixaani imtixaanka buufimihiisa imtixaanku buufimi u leeya birta dabka marka la waxbaa lagu afuufaa adaa dhan baa lagu afuufahaya dab baa inti lagu saaro yaa buufin imtixaan lagu sidan cudur rafaad cabsi faqri colaad xabad baa lagu kugu soconaysa hazaain mutalaaxiqa mutataaliya waa lagu tijaaminhayaa maxaa saa loo yeeli kaاdahabi اladii laa yakhlusu walaa yasfu min hishihi ila biاlimtixaan ruuxa muminkae ayibkaa ee saafiga ah ee addoon ilaahay ah ee u subda in la ixtiraamo o la karaamayo jannana u helo dahab buu lamid yahay dahabka markuu qashin watana laabudda waa in laga sifeeyo kaاdahabi اladii laa yakhlus wuxuu la tooyahay dahab aan ka saafi garoobaynin min hishihi daxalkiisa iyo xumaantiisa ayib walaa yasfu aan saafi noqon ilaa in dab la saara mooye in dab la saara mooye sheekh wuxuu ihi idinnas maxaa keenay ida annafsu fi اlasli jaahilatun aalima kelimaadkan u dambaysa labadan sar u dambeeya tugta bimaa ilcuyuun bay la yihiin taswiirka sheekhu dhiga u fiirsa hadda naftu asalkeedu waa aalima jaahila ayib waa kafuur waa daluum waa jahuul ruuxa aadamaha qur-aanka in badan hawshaa qadaa dhigay waqad xasala lahaa biاljahli wاظulmi min alkhubثi ma yaxtaaju khuruujuhu aw yuxtaaju khuruujahu ila الsabki wالtasfiya wuxuu ihi sheekhu naftu waa jaahila ظaalima kafuura waqad xasala laha biاljahli jahliga ay diinta u qabtay waxaa ku soo gaadhay iyo wاظulmi min alkhubثi xumaanta xaggeeda wasak baa kugu jirta jirkaada wasak dulmigaadaa keenay jahligaadaa keenay diintaradaa keentay wasak baa kaa buuxda wasada waa in lagaa sifeeyo maabaa ku dhagay wey yaxtaaju u baahan khuruuju saaridiisu ilaa sabki in la dhalaaliyo iyo wa tasfiit la saafgarayo shaygaas inuu baxo jirkaada ku jira waxaa lagu saari karaa in lagu shido adiga sabki waa dhalaalin dab lagu saaro lagu saafigareeyo fain kharaja fi hadi daar fain kharaja alkhubtu wey xumaantii ku gashay iyo wasadii ku gashay bakteriyadii jaraafiimtii ka dhalaatay jahligaada iyo dulmigaada iyo fujuurkaada ee jidhkaada sumaysay hadday adduunka kaaga baxdo bilimtixaan falamru waadixun falaa nuqnuqa fiihi wey wa ilaa fa haddii kala buufinha jahanama kaa saari wey hadalkaada culus wey ayib adduunka imtixaanka kugu dhici dhibaatooyinka rafaadka colaadda dhibka dagaalka waxaasoo dhan waa maxay waa buufin iyo kulayl lagaaga saaraya wasakdi ruuxa hadda marka eh, kansarku ku dhaco soo lama gubo sooma taqaanaa dhiiggaa laga shubi marna waa la gubi asagoo dhan ti laguba timu daadanaya garhkaa daadanaya timo dhan baa hoobanaya idan cudurkii baa la gubahayaa idan adduunka in kansar lagaaga saara mooye aakhara naar kaa saari w imaa biimtixaanin wa iyo buufimo adduun iyo kansar adduunka lagaa gubo inaad ku badbaadi iyo inaad aakhara naar ku gubto ma jiran fain kharaja alkhubtu min jismihi fi hada daar falamru waadixun wey laa nuqnuqa fiih wailaa fa fii kiiri jahannam ciyaada biاllah faidaa hudiba alcabdu addoonka marka wasakha laga saaro wa nuqya la saafi gareeyo udina lahu fii dukhuuli اljannati adaa bilahi towfiiq